warhayna waxa laynala damacsan yahay iyo hadafka laynaga leeyahay iyo meesha laynoo wato innagoo ka feera buuxsannay oo ka dheragsan ayay ahayd inaan meeshan marka joogno ama waqad xadaث mowduucaygan oo kana biidn illaahi subxaana wa tacaala kuma beegna dhacdo gaara ah ee dhacday mana aan rabo waxyaabaha laga dhawaajinayo inaan ka hadlo maxaa yale dhacdadu sax iyo khalad midday tahaba qofkii waxan ay ka dhaceen iyo ilaah unbaa is og laakiin waxaan rabaa mowduucan maadaama khutuuraddiisa u leeyahay inaan idinku baraarujiyo biidn اllahi subxaana wa tacaala daraasaadkii iyo buxuufii ay culimmadu ay ka sameeyeen iyo waxyaabaha laga yidhi si uu ogaado qofka mu'minka ah khatarta ay leedahay waxa lagu magacaabo in diimahoo dhanba inta laysku soo duuduubo in wan baaw la dhex geliyo kanna khasaa'istiisii laga xayuubiyo kanna laga qaado waxa wuxuu la gaar ahaa kana laga qaado wax alle wuxuu la gaar ahaa kadibna la yidhaahda meel keliyana isugu kaadno ujeeddadana ay tahay in islaamka laga takhalluso wabiidn illahi subxaana wa tacaala mar hadduu mowduuca uu yahay mowduuc sidaa baaxad u leh waxaan isku dayi doonaa biidn illahi subxaana wa tacaala caawa waxaa ilaahay naga waafajiya inaan horta aan dul istaagno haddii ay noqoto in caawa aan ku dhammaystiri weynana biidn illahi subxaana wa tacaala beri iyo muxaadaraadka harsan baan qaybaha kale geli doonnaa haddii ilaahi subxaana wa tacaala yidhaahdo waxa baraarujin mudan inay jiraan dhowr erebixin ee terminology ay isticmaalaan dadka ku howlan daraasaadka la magac baxay daraasaad muqaaranat aladyaan marna waxaa laga hadlaa muqaaranat aladyaan diimo la isbarbar dhigayo marna waxaa laga hadlaa xiwaaru aladyaan diimo wada hadlaya siday u dhigaan waana cibaara aad iyo aad u khaldan diimuhu ma wada hadlayaane waxaa wada hadlaya dadka saa darteed wada hadallada diimaha yaan la dhihin ha la yidhaahdo ka wada hadalka diimaha maxaa yeele diimuhu ma wada hadlaan oo waxa wada hadlaya dadka iska leh faina aladyaana laa tataxawar inamaa yataxawar asxaabuha saa darteed qolyihii yidhi dialogue of religions ama trialogue of religions amaba yidhi xiwaaru اladyaan waxay ula jeedaan dadka diimaha iskale ayaa wada hadlaya culimmaduna diraasaad saabiqa ah ayay markaa masaa'ishan marka ay ka qoreen walidaalika waxaa la ogaa waqtiyadii hore taariikhdeena markaan dib ugu laabanno qusuurta ay degan yihiin dadka muluugta ah ee boqorada islaamka ah iyo khulafaa almuslimiin alkhulafaa almuslimuun inay ku howlanaayeen masaa'ishan sidan oo kale ah iyagoo ah ka ambaqaadaya qowlahu jala wacala qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kelimatin sawa warkaalaya aan wada hadalna eh kelmad bay naga dhexaysa innaga iyo idinka haddaad tihiin yahuud iyo nasaara haddaad tihiin jewish iyo christianityba aan wada hadalno maxaanu ka wada hadlaynaa kelimatu laa ilaaha ila اllah oo ah ilaahay keliya in cibaadada isaga un lala beegto oo meel kale aanay dhicin muslimiinta albaabadooda furnaa masalada aad bay ugaga hadli jireen laakiin cusuurtii dambe ayaa waxaa moodaa sawdkii ahaa iyo dhawaqii ka soo baxayey meelaha ay muslimiintu ay deganaayeen in arrinkaa aad iyo aad u yaraaday waxaa zimaamka markiiba gacanta ku dhuftay inishitife ka qaatay dadka aanan muslimiinta ahayn iyaga ayaa dana gaara markaa u isticmaalay oo biidni illaahi subxaanah wa tacala wax badan baan ogaan doonnaa haddii ilahyna waafajiyo maxaa keena marka dibugurashadan ku timid inay muslimiintu ay noqdaan dad iyagu marka u bambaxa inay wada hadal la sameeyaan diimaha kale waxyaabaha khaladaadkan ay caddeeyaan khaladkan baa ku jira haddaad tihiin masiixiyiin trinitiga diinta ma qabto in la yihahdo saddex ilaah baa jirta khaladkan baa ku jira in la yihahdo maaragtay sonship of jesus ciisa ilaaha diin maaha in la yidhaahdo maxaa keenay inay muslimiintu marka afkooda aad iyo aad u gaabto ilaa allaahumma marka baaqa uu noogaga yimaado mooyaane qolyahan iyagu muslimiinta aanan ahayn ayaad waxaad arkaysaa nin walba inuu gulfinayo hinqanayo meeshiisa ka dhaqaaqayo leh xaggaasa lanoga yeeray waxaa keenay kow kadib markii muslimiinta waxay ku magacaabaan dagaaladii crusadeska ama salibiyiinta ay ku yimaadeen waddamada muslimiinta meelaha ay degan yihiin oo muslimiintii awood loo sheegto oo la muquuniyey ayaa meeshii wadahadal muslimiinta iyagaa lagu yiqiin inay wada hadlaan iyagaa lagu yiqiin inay wadahadal dadka ugu baaqaan markii awood loo sheegtay oo la muquuniyey sawdkoodii hoos buu u dhacay codkoodi waa la maqli waay arrinka labaad fuqahadii muslimiinta waxay kaga dhegtay uun keliya masaa'isha fiqiga ta'siil aan u raadin kadibna waxaa batay in qolana ay tidhaahdo annaga shaaficiyaan nahay kuwana xanaabilaan nahay kuwana waxaan nahay xanafiyaan nahay kuwo kalena maalikiyaan nahay khilaafkii fiqiga ah ayaa la buunbuuniyey dadka kale ee ku hareeraysana muslimiinta aanan ahayn doodihii lala geli lahaa iyo wada hadalladii lala samayn lahaana iyadana waxaa laga dhigay frozen mid iyadoo markaa la tadmiidiyey albaabku uu xirnay waxaa kaloo yimid muslimiinta qaarkood oo rumeeye oo yidhi muqaaranat aladyaan diin diin lala barbardhiga diinteenna miyaa diinka lala barbardhiga kadibna waa ay diideen saddexdaa caamil oo ah faktoriska ugu weyn waxyaabaha keenay in sawdkan aan la maqlin ayaa waxay ahaayeen wixii musaahamaad weyn ku sameeyey inay muslimiintu markaa ay gaabiyaan kadib waxaa meesha u soo baxay dadaana meesha markaa mutaysan waxaa yimid nimankii muslimiinta aan ahayn oo ordaya rag ay wataan dadaan muslimiin aanan hayn iyada oo loo adeegsanayo mataamic gaara ama interest gaara loo adeegsanayo muslimiintu marka markii ay doodahan ay geli jireen afar waxay raaci jireen lagu magacaabo waxay raaci jireen four methods amaba afar manhaj baa la raaci jiray manhajna waxa lagu magacaabay jiray manhajka lagu magacaabay itijaahun wasfiy oo macnihiisu u yahay in la cadeeyo la yidhahdo diinta islaamka waxaabay qabtaa diinta christianitigana waxaan bay qabtaa judaysamkana waxaan buu qabaa diimaha kale iyagu mabka tirsanaba itijaah lagu magacaabay itijaah naqdiy oo ah criticise in lagu sameeyo waxaad qabtaan in ciise u ilaah yahay waa khalad waxaad qabtaan in saddex ilaah ay jiraan waa khalad waxaad aaminsan tihiin arrimuhu inay sidaa yihiin waa khalad itijaaha waxa lagu magacaabaa itijaah critic ku salaysan ka saddexaad waa itijaah difaaci ah adaa isdifaacaya kadib markii alxamalaat asaliibiya ama waxaan lagu magacaabo evangelationka markuu ka bilowda waddamada muslimiinta oo ay yimaadeen mu'asasaad fara badan oo isku daya dadka inay masiixiyiin ka dhigaan ayaa muslimiintu waxay bilaabeen itijaah lagu magacaaba itijaah ah inay difaac markaa galaan oo yidhaahdaan war dadkeena noo daaya itijaaha kale waa maxay itijaah ictiraafi khaladkaabaa jira khalad caqadi ayuu ahaa yajib tafaadiih in laga fogaado wey afartaa meelood bay arrinku markaa amaba manhaj baa marka la raaci jiray manhajka aan raaci doona biidn illahi subxana wa tacala intuba marka way noqon doonaan itijaaha wasfiga waxaa raacay kitaabkii almilal wاnixal lishahrastani itijaaha naqdiga waxaa raacay alfasl fi اlmilal wاlahwa wاnixal uu lahaa ibn اlxasm alandalusi itijaaha difaaciga waxaa raacay kitaabka minxat alqariib almujiib fi اraddi calى ahli الصaliib itijaaha ictiraafiga waxaa raacay tuxfaة اlariif fi raddi calى ahli الصaliib uu iska lahaa nin qiso asbani ah oo markaa taarikhdiisa markaa in fara badan in sha allah aan qaar ka tilmaami doona haddii waqtigana waafajiyo nimankan marka danta gaara ka yeeshay waxaa lala soo baxa waxa lagu magacaabo waxaa la yidhi horta aan isku keenna diimahoo dhan idinka judaism yahuud haddaad tihiin jiwish haddaad tihiin diintiinu judaism ay tahay kristaan haddaad tihiin diintiinu kristaanity ay tahay innaga haddaan muslimiinnaha diinteena islaam ay tahay saddexda diinba waxaa laysku yidhaahdaa diimaha ibrahim raacsan sidaa darteed waxaan samaynana wax lagu magacaabo abrahamic e faithes amaba diimihii ibraahim maa nebi moxamed sal اlla alيه waslm waa tari an ittabic milata ibraahima xaniifan raac diinta nebi ibraahim raacyaaba xaniifa ciisa calayhi salaam jesus waxaan helaynaa bibaleka marka loo laabto intaasoo verses ay tilmaamaya in la yidhi raac diinta ibraahim marka judaismka loo laabto old testamentig marka loo laabto waxaan helaynaa aayado fara badan ee leh nebi muuse amar lagu siinaya raac diinta nebi ibraahim raac dhammaantoodna la amray inay ku daba faylaan nebi ibraahim calayhi salaam waxay leeyihin mar qolyaha kale iyagoo waxa ay u socdaan aanay ahayn diin ibraahim uu ka tegey in la nooleeyo maxaa diinta ibraahim tawxiid bay ku salaysan tahay diintan saddexda ilaah sheegaysa towxiid bay ku salaysan tahay midii iyadu sheegaysa hebel baa wiilkii alla ah ma towxiid bay ku salaysan tahay diintan sheegaysa iyada maryama ayaa waxaa ahayd saasoo kale ma diin towxiid ku salaysan ba diimaha marka markii waxaa bilowda hadal ah waxaan samaynaynaa madallo dallaayad ina wada haraysa haddaanu nahay dadkii raacsanaa diinta ibraahim kadib meeshaas waxaa ka bilowda mashaariic aad i aad waaweyn aan arki doonno juhuudda tirada badan ee meesha marka lagu bixiyey waxaa bal ka midlowday jamciyad ku taal faransa magaalada bariis kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii jamciyadaa waxa ay bilowday waxa lagu magacaabo diin waxaan samaynaa lagu magacaabo abrahamic fitis madalla markaa samaysa dhaqdhaqaaqa wuxuu bilowday kun sagaal boqol lixdan iyo sideed kadib waxaa bilowday machad lagu magacaabo machad xiwaar alxadaaraat waxaa wada hadlaya ilbaxnimada ama wax alle wixii ilbaxnimaa adduunyada marka ka soo jirtay iyagoo markay xadaara isticmaalayaan iyo markay isticmaalaan civilization ama marka la isticmaalo religion la isticmaalo ama marka diin la isticmaalo intuu ay isugu soo biyo shubanayaan diimahan keliya meeshii markaa laysugu keeni lahaa marka macadka kan waxaa la sameeyey kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo iyo iyo afartii waxaana sameeyey amaba ricaayad gaara ah siisan unesco wuxuuna ku yaalaa jineef buu marka ku yaala waxaa la sheegaa marka waxaa isugu jira dad niman kristaana iyo niman markaa muslimiina dadka ugu badan ee meesha joogana muslimiin weeye lacagta ugu badan ee lagu bixiyana waxaa bixiya dadka muslimiinta ayaa bixiya walidalika waxay leeyihin annaga hadafkeenu wuxuu yahay nin marka waxaa hogaamiye ka ahaa waktigaa marka la ta'siisinayey nin lagu magacaabo roger jarudi oo faransiis ah ma waxay yidhahdeen hadafkeenu wuxuu yahay kashfu الniqaab can wajhi اlislaami اlxaq almushriq wa can caqiidatih wa can ishaamaatih litacziizi اlqiyam اlinsaaniyati fi اlcaalam oo ah inaan daboolka aanu ka faydno islaamka iyo muuqaalkiisa dhabta ah caqiidadiisa waxa uu la yimid si markaa qiyamtaa bini aadamka aadaniga ah marka aan tacziiz ugu samayno ujeeddadaan u samayno waa sidaa bay yidhahdeen saa darteed qolyaha kan iyaga oo isleh macad alxadaaraat oo maanta yurub meel kastaba markaa ka jira in xidaa xadaaro ama muxaawaro la sameeyo maxaafil la isugu yimaado diimaha ama dadka diimahan u nisbo sheeganaya in meesha la fariisuola diintan baa khaldan tan baa saxsan tan baa khaldan in la yidhaahdo taa islaamku wuxuu ka qaban u iman doonnaa wuxuu ilahi subxana wa tacala nugu booriyey laakiin in la yidhaahdo diimahoo dhanba qoladanna waxay ha ka soo tageen kuwana waxay ha ka soo tageen meel dhexan isugu imaanno middan weyo markii ugu horraysay ee lagu sameeyey waxa lagu magacaabo macadkan ee lagu magacaabo alxalaqa alxora fii qurtuba markaa ku taal xiwaarkii ugu horreeyey wadahadalkii ugu horreeyey ee lagu kulminayey ama midayntii ugu horraysa lagu midaynayay diimaha meeshaas ayay marka ka dhacday meel lagu magacaabo qurtuba waxaa isugu yimid kow iyo qofood baa isugu yimid nadwaba ayaa la qabtay saddex yuhuud bay ahaayeen sagaal masiixiin bay ahaayeen sagaal muslimiin bay ahaayeen oo muslimiinta waxaa maalayay ninkan hadda ad aragteen roojeh jaaruudi raabitadcaalam alislaami qof baa ka socday nin baa yuneska ka socday muxidiin saabir oo ka socda munadamat alcarabiya litarbiyaةi waثaqaafati wاlculuum maxamed asad anwar ibraahimkii ahaan jiray naa'ib u ahaan jiray maxaadiir maxamed isdiraar maxamuud abu sacuud ismaaciil faaruuqi oo la sheegay inuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee mawaadiicdan ka qoray marka sharqi alawsad marka laga hadlayo ama trilog of abrahamic faiths book lagu magacaabo ayuu leeyahay masalada markaa ka qoray waxaa ka mid aha doctor cabdalla nasiif rabitat alcaalam alislaami raggaa meesha isugu tegey waxay yidhaahdeen ajandaha inoo dhigan ee nadwadan aan maanta meesha ugu qabanayna waxa ay tahay in aanu ka hadalno horta maa hiya alqawaasim almushtaraka maxaa isirweyne innaga inoo ah maxayna kulmiya maxaa meel isugu keen keeni kara xagga inoo dhiga bay yihaheen alqadaaya allaahotiya metaphysics ideas iyo ideologieska xagga ha inoo yaalo theology ka hadli mayno usuuludiin ka hadli mayno masaa-ishaa ma gelayn laakiin maxaa innagana kulmin kara waa meelaha dadka markaa laga soo gabo hunaa marka muctamarkii ugu horreeyey ee bilowday labiiyo ilaa شhan iyo tobanka februayar ayuu marka muctamarkaasu dhacay waa markii ugu horreyso dhaqdhaqaaqadoodu marka ay bilowdeen kadib waxay leeyihiin in trilog meesha la soo gelay ilan masiixii iyo waxaa hadli jiray uun keliya muslimiin in meesha yuhuudda lagu soo daro kelmaddana meeshii dialog oo laba ruuxoo wada hadlaysa ah, laba qoloo wad hadlaysa ah laga dhiga trilog saddex qoloo wad hadlaysa wuxuu bilowday waktigii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii buu bilowday eh, waxaana la sheegaa wuxuuna ka bilowday meesha lagu magacaabo washington markaska kenadiga ama kennedy center in washington buu marka ka bilowday kadibna waxaa bilowday xiwaaraad fara badan ayaa israacraacay intana waxay u ganayeen hal hadaf oo ah wardiimahan umaan aan isugu keenno kadib waxaa bilowday xiwaarkii Eh, ka dhacay new york ka dhacay bishii november iyosagaakii waxaa ku xigay kii ka dhacay magaalada georgia eh, bishii january kii ee la magac baxay free way dialog in france waxaa kaloo haddana ku xigay alxiwaar athulaaثi eh, isagu kii trilog ahaa ee ka dhacay jantly ee france ka dhacay oo magaciisana laga dhiga aliimaanu biibrahim ibrahim aan wada rumayn ee kaalaya walidaalika boqol iyo siddeetan iyo laba qof ayaa meesha isugu tegay muslimiin iyo masiixiin yahuud markaa isugu jira haddana waxaa ku xigay xiwaar kale ee isaguna dhacay kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii ee tolos markaa lagu qabtay oo macnaheedu iyo albaxth can ililah ilah baan raadinaynaa hadda waxaa dadka looga yeera meesha inay soo xaadiraan oo muslimiin muslimiin baa ku jira waxa la ilah baan baaraynaa ilah baan raadinaynaa waxaa meesha marka ka soo qayb gala laba boqol iyo konton qof kadibna bishii juun toddobiy labaatankeedi kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantiina geneva mid kaleo kale ka dhacay haddana masar buu ka dhacay magaalada qaahira eh, bishii labayo labaatankeedi mar eh, eh, juun labayo labaatankeedii iyo julay afariyo tobankeedi kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii haddana waxaa bilowday mutamar almu'tamar alcaami liladyaan alcaalami liladyaan meesha qolyaha isku magacaaban waaya m j c c qolyahan itaaliya ayaa bays u ah mutamarkaana waxaa la qabtay kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii waxaana laga hadlayay alطaaqa waaladyaan اlkubra xowla alghidaa iyo alطaaqa waaladyaan اlkubra waxa caado ah oo aan rabaa inaan hor dhufsado intaa wakhtigeedii aan la gaarin marba cinwaan gaara loo sameeyaa marna waxaa leey waxaan ka wada hadlaynaa albaxث can اlilah sida hadda ad aragteen mar waxaa leey waxaan ka wada hadlaynaa atomic ban baa laga hadlaya mar waxaa leey waxaa laga hadlaya economics baa laga hadlaya waxaan ogaanaynaa biidn اllahi subxaana wa tacaala qofka muslimka ee maxfalka xiwaariga tegaya ee la rabo inuu noqdo ee muslim representative ee maali kara qofka diinta islaamka maali kara horta waxaa looga baahan yahay ma inaan aniga ka qayb qaataa forum economic waa arrin kays kale ma political forum baan aadaya waa kays kale ma waxaan ka hadlaya scientific forum iyo aadaya waa kays kale laakiin meeshan aniga hadda xoogga saarayo waa qofka u taga meesha diin baan u tegaya waan hadlaya shuruudda marka looga baahanya kadib qolyahan bortugal markii la aaday magaalada lisbon m g c c adii ayay si cad waxay u cadayseen waxay yihahdeen annidaam ama adyaan alcaalam wاnidaam alcaalam اljadiid new world oo orarka cusub ee soo baxay horta aan ka hadalna masalada iyada idan meesha waxaa isugu yimid dad fara badan oo markaa cadadkooda markaa la qiyaasi karin waxaana masaa-isha hadda aan tilmaamay aad ka heli kartaan iyo taariikhda foundation of dialogue between judaism christianity and islam marka masalada si gaara marka uga hadasha waxaan marka tilmaameyna maxaa ay tahay ujeeddada la leeyahay diimahoo dhan ha loo mideeyo why integrated meel keliya maxaa la isugu keenayaa su-aasha tan ka dambe taa waa tan isweydiinayna waxay leeyihiin diin walbaba waxay leedahay qayb xaqiiqada ka mida ayaa ku beegan bimacna muslimiintuna ilaah bay leeyihiin masiixiyiintuna ilaah bay leeyihiin qolada kale saddexaadna ilaah bay leedahay oo ah yuhuudda waxay leeyihiin idinkana kitaab baa laydii soo dejiyey innagana kitaab baa lanoo soo dejiyey qolyahan kale yahuuddana kitaab baa loo soo dejiyey maadaama qolo kastoo innaga naga mida ay qayb realitigii ama diintii ka mida ay markaa wax ka soo gaareen inta aan xoogaha intaan isjajafanno aan marka isku keenno kadib meesha waxaa ka soo baxaya waxa laleehay diin kale oo iyada iyada gaar ah kuwa kalena markaa khilaafkii noo dhexeeyo o dhanba oo ma aragtay yahuud baa saana iyo masiixi baa saana iyo muslim baa saana xagga aan soo dhignay meesha marka ugu baarkan gareey kadib inta aan isugu nimaana kadib masaladan ka hadalno masaladan iyada ah ama mabda'a sidaan oo kalea ah, kow waxay leeyihiin horta maxaa ina kulmiya kadib aan u nimaanna waxyaabaha khilaafka markaa naga dhexeeya nambar laba waxay leeyihin hadafkeenu wuxuu yahay adduunka waxaa qabsada wax lagu magacaa atheism oo ah inuusan fakar ah inuusan ilaah jirin nimankii shuuciyada ahaa aanu la dagaalanno waxaad dareemi kartaa badanaa howlahan aad arkaysaan waxaa aad aad ugu qaraabta waxaa aad aad ugu qaraabta cadowga aad yaad ugu qaraabta mar alla markii qole ay isqabtaan qolo kale ayay u adeegsanayaan waxay leeyihin kaale aan dagaal galne berigii layshaye sofiyetka layshaye oo hawshu markaa meesha ay ka taagnaydna kaalay aan isla qabanna dadka waa laga soo gudbay hadda howlo kale ayaa jira kaalay aan isla qabanne kadib arrinkana marka ma dhici kara ilaa in la yidhaahda mudana dad meel keliya ka soo wada jeeda oo integrated ah oo muwaxidiin ah meel keliya ka soo jeeda in la helo mooyaane hawsha marka ma soconaysa bay leeyihin walidaalika qur-aanka masalada iyadaa si gaara ayuu kaga hadlay si gaara ayuu u tilmaamay masaladaasu waa masale khatarteeda leh waxayna tilmaamaysaa diinta islaamka diin xaqa inaanay ahayn mar hadday gorgortan ay geli karto mar haddii waxaa ka khaldan la sixi karo mar hadday suurtagal ay tahay meel intii la isugu yimaada lagu dhihi karo waxaan ka soo tag dumarka meesha noo imanayn xijaabkooda ma arki karno odaygan wadaadka meesha soo fadhiisanayna wax alla wixii aayadaw aqrin laha ha joojiyo anna aan meesha markaan imaado kadib aan aqriyo wax alla wixii bibaleka ku qornaa old testmentigaan aqrinaya haddaan ahay nin markaa yahuudiya haddaan ahay nin masiixiin waxaan aqrinaya wax alla wixii new testmenti ku qoran adna qur-aankaga marka noo aqri bal abrahamic faiths keliya kuma eka ah eh. hundusamkaa la casuumaya siikhaa la casuumaya confuciismkaa la casuumaya toismkaa la casuumaya iyagoo leh aan ballaarin hadii marka waa arrin khatarteeda le islaamkuna marka aan ogolayn kow fakerka kan waxaa ka dhalanaya kow inaan qur-aanka ama shay diinta ka mid aan ah ka tanaasulno ilahi subxaana wa tacala soo qur-aan kama dhihin alyowma akmaltu lakum diinakum wa atamtu calaykum nicmatii diinka ayaan idiin dhammaystiray nicmadaydana waan idiin dhammaystiray waradiitu lakum alislaama diinan islaam ayaan diin raalli idinkaga noqday ilaahaye ilah isagaa ya ayuha الrasuul balغ ma أنزل ilayka min rabika wain lam tafcal fama ballagta risaalatه wallahu yaxsumka min الnaas rasuul allah wax alle wixii laguu soo dejiyey gaarsii ilaahay baa ku ilaalinaya haddaadan gaarsiin soo maaha maadan gaarsiin fariintii lagu diray haddaadan ku qubin soo maha famaa ballagta risaalata number labo waxaa meesha ka dhalanaya wax la leeyahay in sida hadda masjid iyo macbad iyo tembalba meelaha ay u kala baxsan yihiin ayaa hal mar walidaalika baba albaaba wuxuu yidhi waxaan u baahanna inaan tukanno salaad waxaan ku tukanaynaa tuulada lagu magaca siis kun buu ku dhawaaqay kadib meesha waxaa la sameeyey jamciyad la magac baxday organizationka wuxuu la magac baxay jamaaca caalamiya lilmu'miniina biاllah kadib waxay qaateen shicaar lagu magacaabo almu'minuuna mutaxiduun iyadoo mu'miniin loola jeeda saddexdan diimo kadib waxaa la sameeyey macbad baa waxa laga sameeyey meesha siina lagu magacaabo haddana salaadda waxaa lagu tukada qurطuba salaadda marka waxaa la isugu yeeray dhammaan dadkii muslimiinta ahaa waxaa la isugu yeeray wax alla wixii yahuud ahaa wax alla wixii masiixi ahaa waxaa ka soo qayb galay saddex nin oo hunduusa ah, afar nin oo buudiyiina ah, saddex muslimiina ah, siddeed labaatan masiixiya meesha markii la isugu yimi kadib qol walba mar salaaddeeda la tukanaya hadda waxaa sida diimaha u kala horreeyaan yahuudda ugu horraysay iyagaa salaadda naga bixinaya marka salaadooda la salaama nuqsada waxa la gelaya tii masiixiga ma la salaama nuqsanaya markii tooda laga baxaa waxaa la gelaya tii kale ee maxay ahayd islaamka haddana waa laga baxaya haddana waxaa la gelaya hunduuska siday u kala horreeyeen alxaqu liman sabaqa markii qolo walba salaadeeda oo imaamkeeda markaa uu aqriyo ayaa meesha marka la imanaya arrinka kanu wuxuu la mid yahay saniicii allah subxaana wa tacala oo ka digay ninka aqriya sababu nuzuul qowlihi jala wacala qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu ma tacbuduun walaa antum caabiduuna ma acbud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين wargaaloy waxaad caabudaysaan anugu ma caabuday markay intay u yimaadeen yidhaahdeen alaswad ibni waa'il sida isxaaq ibnu isxaaq fi siira uu ku warinayo rasuulka sal alla alay wasalam ba isagoo kacbada maraya ka soo horbaxeen wuxuu yidhahd maxamedow waxaad caabudaysaan caabudno adna waxaan caabudayna la caabud kadib meel dhexaan isugu imaano fifty fifty adna taada mar sanad ka soo teg ilaahaaga annagana sanad baan ka soo tegayna siu meesha khilaaf aan u iman waxda loo helo dadku ay meel ka soo wada jeestaan adna sanad ilaahaaga ka soo tag annagana sanad baan ka soo tegayna ama adiga haaf ka soo teg haaf baan ka soo tegayna ayaddan marka soo degtay walidaalika markii sheekh bin baas raxmat ullahi calayhi uu maqlay masaaishan iyo waxa dhacay fatwa ka soo saaray oo lagu nashriyey majalat aljamica alislami bimadiina munawara cinwaanna wuxuu kaga dhigay laa ukhuwata bayna almuslimiina wاlkaafiriin walaa diina xaqin ayru diin اlislaam hayra diin اlislaam wax walaaltinimo ka dhexaysa ma laha xagga diinta marka loo baxo muslim iyo gaal diin xaqa xaq lagu tilmaami karana ma jirta aan ahayn diinta islaamka maqaal aad aad u qurux badan buu ah su-aashaan isweydiiyey mar walba waxay tahay waxaa dhacday oo jariidat alahraam ay soo guurisay khabar cajaa'ibtiisa leh waxay yidhaahdeen ninka lagu magaca baaba shanuuda haali waa nin orthodox ah saad garan kartaan brotestansiga iyo ortodogsiyiinta intuuba markaa intimahooda wuxuu jira xagga ay masiixiyiinta albaaba shanuuda wuxuu yidhi waxaa looga yeeray kulan sidaan oo kalea diimeed kulanka waxaa qabanayay nimankii vatikaanka waxayna isku keenayeen laba qolo waa adoo yidhi maanta muslimiin iyo shiican meel isugu keenaya macnaha ahlu sunna iyo shiica adoo yidhi oo kale wey waxay yidhahdeen waxaan meel isugu keenayna nimanka brotestansiyiinta ah iyo ortodogsiyiinta meel ha isugu yimaadeen baaba shanuuda warqaddii markuu aqriyey isagoo qaahiro jooga ay wuxu yidhi aniguma iman karo war baaba shanuuda maxaa kuu diiday soo masiixi ma tihid baaqanna wuxuu kaga kaagayii niman masiixiyiina kulan baa la qabanayaa xaflad baa la qabanaya maad meesha ka qaadati wuxuu yidhi isagoo ka jawaabay wuxuu yidhi nacam wuxuu yidhi waxbaa jira wuxuu yidhi innagoo isku diin ah salaada isku mida ah naga dhexayso dhammaan masiixiyiin isla nahay haddana waxaa jira duquus aan ku kala duwannahay dagmis and rituals aan isugu mid ahayn baa jira marka waxaan diidayaa bu yidhi ano orthodoxi ah inaan ku milma ninkaa kale isagu markaa katholiga ah oo markaa diintaa kala haysta yacni fakarkaa kala haysta oo caqiid ahaan iga duwan waxaan diidaya meel kula kulmo khabarkan waxaa soo naqliyay jariidat alahraam almisriya oo maalin sabti iyo labayo tobanka februaari soo bax labada kun khabarka kan wuxuu tilmaamaya baaba shanuuda ayaa wuxuu gartay isagoo ortodogsiya nimanka kaolikiintu inuusan meel la fadhiisan wuxuu yidhi say ku dhici kartaa waa masiixiyiin bay isla yihiin ogow wuxuu yidhi say ku dhici kartaa anoo ortodogsi ah inaan meesha fadhiiso ninkaa wuxuu aqrinay la tumtumay say ku dhici kartaa suurtagal maaha inaan aniga nin kale aan faker ku kala duwanna meel isugu imaano waa isla masiixiyiin waxaa isweydiisaa marka ninka soomaaliga isu xilduubaya ninka carabkaa ee isaga socda kan kale ee muslimka ah diin kale ee ka fog oon shaqada ku lahayn oo labada diin they can even be mentioned the same breath isku meel aan lagu sheegi karin inuu meesha intuu soo istaago u yidhaahdo adna haaf baan ka tegaya adna haaf ka tag kadib meel baan isugu imanayna arrinkaas ama hadhaca ayuusan dhicin wax ii yaal maaha laakiin waxaan kuu sheegay inuu dhici doono haddaan hadda laga tabaabushaysan waxaa marka bilowday sida masaladaas xoogga marka loo saaro waxay bilaabeen masaaci iyo aad baa arrinkan loogu xagliyey walidalika waxay sheegaan mu'tamar caalami liladyaan oo la qabtay magaalada shikaago lagu qabtay kun sideed boqol iyo sagaashan iyo saddexda ugu horrey yani mu'tamar caalami adyaan oo dhan buu ah kii hadda aan soo tilmaamna waxaa kan ibrahimiga ah meesha marka la isugu yimid ayaa waxaa la yidhi walidaalika boqol sana ka soo wareegtay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaa loo dabaaldegayey sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegta ba ahayd meesha marka la isugu yimid hadalladu waxaa ka mid a ah, when the legions of faith is of well recognize each other's brothers marka diimaha isku meel ka yimid ay walaalo ahaan isku ictiraafaan dhammaantood ay isu arkaan inay yihiin caruur hal aabba uu dhalay walaaltinimada iyo kalgacaylkana la ysku muujiyo ayaa wax alla wixii miro ah aan u baahanna nabadda aan raadinna markaasaa la gaari karaa bimacnaa ujeeddada waa maxay ujeeddada lagu la tilmaamayo qolyahan meesha amaba hadallada la branaamsgareeye meesha lagu sheegay maaha in la leeyahay niyow markaad adiga timaada diintaada keliya nooga sheekee taa waa masalat alxiwaar oo noo iman doonta taa hadal kama taagno gubaar calayha ma saarno laakiin waa maxay markaa imanayso waa maxay waxaad ka soo tagtaa wax alla wixii masaa'ila xaggaa gee inta markaad timaada kadibna hal aayadoo salaadda maqhribka nagaga bixisan kaa dhegaysan doonnaa kadib marka laga baxa kadibna annagana waxaan gelaynaa salaadeenna adna noo ogolo qol walban marka sidaasoo noqon doontaa walidaalika wuxuu leeyahay ragga masaa'ishan aad iyo aad u gudagalay hanis kong ayaa ugu xoog badan wuxuuna leeyahay kutub aad iyo aad u tiro badan iyo qolyaha pluralismka ee lagu magacaabo ninka lagu magacaabo hik wuxuu leey inana alآana bisadadi marxalaة jadيida وهي مرحلة يجب علينا فيها أن نجد تعريفا آخر لمحاولة توحيد المذاهب waxaanu ku soo beegannay marxalad cusub marxaladdan waxaa waajib nagu ah inaan helno micnaha qeexid rasmi inaan u helnay sida diimaha loo midayn lahaa فعلينا الآن أن نفهم تحت هذا الموضوع محاولة توحيد الديانات أي لا نقتصر على توحيد المذاهب المسيحية المختلفة لكن تشمل هذه المحاولة توحيد كل الديانات الكبيرة وهي المعنى الأصلي لمصطلح توحيد المذاهب وحير أنك مركان كهلين keliyaynan ka fakerin keliya qaybaha kala duwan ee christianitiga sidaan u midan lahayn keliyaynan ku hawlanaanin bal aan u gudubno marxalad kale ah sida diimaha kalena aan ugu soo dabaali lahayn inay hal dallaayad markaa nala hoos yimaadaan walidaalika wuxuu qoray masaa'il aad aad u tiro badan masale markaa ku tilmaamo doctor cali saawi oo masalada wax ka radiyey wuxuu yidhi الفاتيكان تدعو دائما إلى الدخول في حوار سلمي والتعاون مع الحضارة الأخرى وتأسيس أخطر تنظيم تنظيمية لتقنين هذا الحوار ودفع التعاون markuu hadalada uu soo sheegay waxa kamid wuxuu yiri waxay bridge ka dhiganayaan waxa lagu magacaabo diimaha sida meeshka la isugu keeni lahaa duhudii way sii socotay baaba isaga ayaa lugihiisa wuxuu ku doontay meelo kala duwan buu maray koo wuxuu aaday nairobi maayo kii rixladii ugu horraysay oo galay ahayd markaasuu wuxuu dadka yidhi waxaan u baahanna hadda kadib jir si diyaanad loo samayn lahaa kadib wuu dhaqaaqa borokina faso haddana ka degey toddobadii bishii maayo kii masaladaasuu kale ka soo sheegay haddana wuu ka dhaqaaqo haddana wuxuu la hadlay kraaji buu haddana aaday bakistan buu aaday lix iyo tobankii bishii februayr kun sagaal kun siddeetan iyo kowdii haddana isla khitaabkii oo kale meesha ka jeediy uu leeyahy kaalee diimaha aan walaaleedne haddana wuu gudbay haddana wuxuu aaday meesha hilibiin buu haddana ka degey markii bishii labaatana eh, february labaatankeedii kun sagaal kun siddeetan iyo kowdii haddana haddana wuxuu ka degay jakarta indonesia tobankii bishii octoobar kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii haddana bariis buu haddana aaday eh, faransa waxaa meesha marka bishu waxay ahayd bishii maayo bay ahayd kun sagaal boqol sideetankii haddana vienno marka ka dhacay kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii haddana brozels buu haddana aada brozels oo belgica haddana sagaal iyo tobankii bishii maayo kun sagaal boqol sideetan iyo shantii haddana cameruun buu ka dhacay intaa tii ugu dambaysay waxaa lagu soo gabagabeeyey masar intaa muxaawalo ee la samaynaya waxa ay tahay un keliya see wax loo mideeya ogow marka sababtaan taarikhda usoo sardinayna waxay tahay dhammaan meelaha uu tegey oo dhan wuxuu kala kulmay waxa la leeyahay tarxiib soo dhoweyn waxaa hor boodaya rag qaarkood marka haddii rofiilkooda meesha aan soo dhigna rag waa weyn agtiina ka ah ayib dad aad iyo aad u khayr badan bay ahaayeen laakiin mushkilada jirtaa waxay tahay markii niya ayiba marka laguu muujiyo adna aadan baaris aadan gelin fanka kanna uu baahan sida fiqiga iyo usuulka iyo naxwaha loo baara in loo baaro u baahan yahay oo adiga can ariiq yani nawaaya ayiba keliya qofku markuu ka duulo keliya u yihah meesha iska tago waa waxa keena dad fara badan marka inay kusii baraxdeen ogow markas baaq kasta uu yimaado maxaa ka dambeeya waxa kan waxay ku soo galaan waxa lagu magacaaba tacaawun aan waan waan istaakulaynaynaa waxaa la buunbuuniyaa hadalkii ibn اlqayim اljawziy fi zaadi اlmacaad wax kastoo aniga lagu yeer marba hadduu khayr u ganayo waan gelaya markuu leeyay ibn اlqayim aljawziy wuxuu ka hadlayay masaa-ishii markuu masaladan ka hadlayay wuxuu ka hadlayay sulxu xudaybiyu tacliiqiyey wuxuu tacliiqiyey eh, masaladii xarbi اlfijaar buu tacliiqiyey masaaئisha buu tacliiqiyey ibn اlqayim اljawziya lakiin ibn اlqayim ninka kutubtiisa u laabta meelwa nixal uu kaga hadlayo mar kasta oo la gaara masaaisha ah diimaha meel laysugu keenaya qofka muslimkana wuxuu ka noqonaya qof markaa marti meeshii ka ah oo aanan diyaar u ahayn inuu ajandaha diimaha laga hadlayo inuu gacanta ku dhigo inuu yidhaahdo lastum calىa shay inuu meesha ka yidhahdo hadduusan awood u lahayn ibn اlqayim اljawziya walaa hayruhu min اlculama qof markaa bananaya markaa malaha kadib intaa markii uu orday albaaba ayaa wuxuu sameeyey waa lagu magaca almajlis albaabawi lixiwaar اladyaan oo markaa b c i d markaa la magac baxay oo waana markii ugu horreysay ataarikh alkanasi majmac vaticania masaa-ishan marka uu niqaasho haddana waa la soo gudbay juhuud fara badan markay bixisa kadib haddana waxaa bilowda wax lagu magacaabo ziyaarad mutabaadila idinkana dad noo soo dira masar baa dad imanaya qaahira laga yimid riyaad baa laga yimid wufuud fara badan oo marka vaticana ayaa haddana meesha u gudbay intaaba waa ay socdeen marka waxaan rabnaa inaan tilmaana macnaha ah hawshan hawl waxaa ahayd intaa lagu soo gutay weligeed bay socon jirtay waxaa dhawaaqa ee hadlana waxay ahaayeen those who could be counted on fingers dad fara lagu tirin karo culimo ah war waxaan way khaldan yihiin waxaadna moodaa in marka hore majaraheeda aanan markaa madax aan gacanta lagu qaban marka hore inaanan ta'siiskeedii markaa la sixin baad moodaa qaar ah, mar arrinku markaa ay talo ay faraha ka baxday ayaa waxa le gadaal wa laga soxo mutamaraadka caalamiga ah ayaa markiiba ka soo baxay oo ay leeyihiin muslimiinta innagaa bilaabayna ayib inay mubaadarada muslimiinta iyagu ay samayna yidhahdaan inaga ugu yeerayna si aan u wada hadalno kadibna waxaan u saxno sida maalan uu samayn jiray oo kale eh, axmed diidan raxmat ullahi calayhi ama uu eh, doctor zakir nay iyo raggan ay sameeyaan oo kale waa wax aad aad u qurux badan kaalaya aan samayna wa lg m alxiwaar alislami almasiixi sida tarabus ka dhacday maalan kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii tii kale ee ribaad lagu qabtay sagaashan iyo saddexdii tii kale lagu qabtay ee warsog siddeetan iyo lixdii tii kale lagu qabtay itaaliya siddeetan iyo sideeddii tii kale lagu qabtay miyango nigeria lagu qabtay sagaashan iyo shantii tii kualambuur lagu qabtay ee la baxda bira satu bira duwa ee iyaduna markaa kun sagaal boqol todobaatan iyo sagaalkii intuu markaa warka way socotay waana ah, juhuud aad iyo aad u khayr badanoo aad iyo aad u fiican laakiin waxaan u baahanna haddii meesha lanoga yeero mar haddaan isla meel dhignay inaysan banaanayn in la tawxiidiyo diimaan meel la isugu keenaya in la yidhaahdo waxaa banaan maxay waxaa banaan aniga ee ninka kan ee aan u aaminsanahay inuusan muslim ahayn inaan ishor fariisanno aan qanciyo oo aan u sheego an idhaahda war diintan aad haysatay way khaldan tahay ilaahay subxaana wa tacaala isagaa yuxarifuuna alkelima can mawaadicih idinkaa beddelay ilahay isagaa tilmaamay alternations bedel iyo changes inay ku yimideen diinta ilahay isagaa tilmaamay old testament new testament asalkii inuusan weli ku sugnaan ilaahay isagaa tilmaamay diin xaqa inay gadaal ay ka timi ilahay isagaa tilmaamay diimihii hore in la nasakhay ilahay subxana wa tacala isagaa tilmaamay markaan ishor fariisanayna waxaan isu hor fariisanaynaa halkaa karad baan isku hor fariisanayna hawl kale markaa meesha ma jirto saas darteed waxaa jira marka xiwaaraadka marka la yimaado saddex fakar baa jira faker lagu magacaabo inclusivism iyo faker lagu magacaabo pluralism iyo faker lagu magacaabo exclusivism saddexdaa faker waxay kale yihiin fakarna wuxuu qabaa markaan ku magacaaban exclusivism waa aliqtisaariya diiniya hal diin un baa jirta hal rabbi oo xaqa ayaa jira waddada loo marana waa mid keliya waa mid faker kale wuxuu leeyahay altacaddudiya diiniya waxaa jira saddex xaq baa jira ilaah ilaah ilaah iyo waddo loo maro ilaahan iyo waddo loo maro ilaahan waddo loo maro ilaahan waxaa lagu magacaaba meesha ay dhahaan waa pluralismka midda kale saddexaad waa ashumuuliya diiniya bimacnaa hal ilaah baa jira laakiin waddada loo maray ayaa saddex ah waddada loo marayo bimacna haddii aan qabana fakarka aliqtisaariya diiniya bimacnaa hal ilaah baa jira hal waddaana la maraya waa fakarka annaga aan aaminsana muslimiin haddaadna ina addiina cinda allah alislaam marka la fasirayo hal rabbi ayaa jira hal waddaana loo maray waddada loo maray waddadii uu la yimid nebi moxamed sal alla alيh wasalam fakarka kale atacadudiya diiniya ah waxaa jira saddex ilaah iyo saddex waddo loo maro waxay leeyihiin nimankan masiixiyiinta ilaahooda ha raadsadeen hadduu ciise noqon laha haduu ilaah kale noqon lahaa qolyaha kan soo maaha cusayr ibnullahi hadday daldalan iyaga u taalaa qolyaha muslimiinta soo maaha rabbulcaalamiin soo kuma hayaan ha loo daayo fakarka saddexaad wuxuu leeyahay marka waxaa jira wax lagu magacaabo marka pluralismka laga soo tago waxay leeyihin inclusivism oo ah diimahoo dhanba waxaan leenahay hal xaq baa jira yahuuday har rabbi baa leedihin waa allah masiixiyiin ha rabbi baa leedihin waa allah muslimiin ha rabbi baa leedahy waa allah laakiin diintan masiixiyadda sideeda ha loo daayo sideeda ha u socoto tan juraysamkana sideeda ha loo daayo sideeda ha u socoto muslimiintan sideeda ha loo daayo sideeda ha u socdeen fakerkan dambe ee ah inclusivismka amaba ashumuuliya diiniya ayaa waxaa ku qanacsan dad fara badan oo muslimiina bal dad la dhihi karo waa culamo runtii eh, baariciina oo habaadkooda leh oo bimacnaa waxaa la jeeda ishaamaadkooda leh oo khayraad fara badan leh laakiin masaladan iyada ah ay runtii ay aad bay u simbiraxdeen khalad weynna waa ay tahay maxaa yaele allah subxaana wa tacaala diinta u tilmaama waa addiin alwaaxid oo ah addiin alxaq diin اlislaami laa diin aakhar oo marka ilahi subxana wa tacala ictiraafa markaa male masalada iyada ah inagoo marka ka ambaqaadayna waxaan dul istaagi doonaa biidn اllahi subxana wa tacala ruduudda markaa marka ku beegan haddii ilahi subxana wa tacala yihahdo hunaa marka xiwaarkan marka la gelayo lix nooc baa jiro xiwaar ah si lix hab baa loo loo hadlaa lixdaa marka midda maanta aad maqlaysaan oo sawaxankeeda aad maqlaysaan waa nooc lagu magacaaba institutionalka noocan marka alxiwaar albarlamaani baa jira xiwaarka baarlamaaniga waxay leeyihin meel baan isugu imaanaynaa wax alla wixii diimaa meesha isugu imaanaya meesha marka la isugu yimaado kadib oo aan meesha isugu imaan jadwal acmaal rasmi markaa ma laha waa la wada imaanaya nin walba fakarkiisuu sheeganaya oo meesha ay dhahaan hayti ha la cabo shaahun ha la cunto un ha la cuno kadibna qolo walba cuntadeeda ha soo samayso meel aan isugu imaanno meesha markaan isugu imaanna keliya hal salaam hala kala tago waa meesha ay dhahaan parliamentary dialogue qaybta labaad xiwaar almu'asasaat addiiniya xiwaarkan waa waxa ay samayn w c c waxaa la wacayaa a'immada masaajidda iyo maraakisda waxaa la wacayaa nimanka marka iyagu eh, masiixiyiinta ah kuwooda eh, culammada ah waa laga nimanka yahuudda asaaqifada iyo markii rubaanta marka meel la isugu keeno ay waxaa le idinka un baa wada hadlaya dadkan wa idin dhegaysanaya meesha intaad istaagtaan dadka haydin arkeen adigana koofiyaddaada ha soo tegin waa daruuri maalintaa koofiyadda haddaa ka soo tegto waxa laga yaaba in albaabka xitaa lagaa furan koofiyaddu waa daruuri qamiiskaaga ha soo tegin si markaa loo muujiyo inaad tahay muslim markaa janibkiisa markaa maalaya kii kale isagu yahuudiga ah, bahash yareedo meesha dhag soo siisanaya mid kale isagu saliibka marka meesha marka la isugu imanaya saddexdood marka meesha soo istaagaan ama groupis bay ku socdaan ama mid bay ku socdaan kan waxaa lagu magacabaa institutional dialogue waana midka ugu badan ee aad iyo aad loo sameeyo dad fara badanoo aima ah weli haddii innaga aynaan gaarin ka soomaaliyiin hadday haddaad dhihi lahayd walaalaha kale ee nagu hareeraysan oo dhan hawshan aad bay mar hore u dhex dabaasheen marka waxarsan markaa ma laha nooca kale waxaa lagu magacaabaa theological dialogue ama alxiwaar alcaqadi alxiwaar alcaqadigu isagu wuxuu leeyahay meel markaan isugu imaan waxaan ka hadlayna alqadaya alcaqadiya walfalsafiya bimacnaa metaphysical dialogue waxaan ka hadlaynaa wujuud allahi jala wacala meesha markii lasuin waxaan ka hadlaynaa eh, sonship of jesus aan ka wada hadalno eh, waxaan ka wada hadlaynaa issue of diversity wax alla wixii tacadudiye ah aan ka wada hadalno waxaan ka wada hadlaynaa diimahan isbarabixin karaan issue saasoo kale laga hadlaa xiwaarka nooca faraad lagu mag xiwaar ااجtimac واlxayaaةi dialog and community dialog community badanaa waa meesha ay ka soo galaan diintan hinduismka iyo tuyusmka iyo meelaha ay ka soo galaan waxay leeyihin qolo walbaba waa tii naagtii eh, diana lek markay tilmaamaysa waxay tihi aad baan u farxaa markaan arko nin muslimoo kitaabka qur-aanka kor u sida markii adin uu maqlana adinka quruxda badan dhegahga markuu ku soo dhaco isagoo rukuucsan sujuudsan markaan arka aad baan ugu farxaa markaan arkay bay ti nin masiixiyo oo afar saddexda gees kaweynaya markaan arko bahal dheerna marka uu ka lalmanayn aad baan u farxaa baibalka kor u sito aad baan u farxaa bay tihi markaan arkay nin markaa yahuudiya oo bahalkuusan madaxa uu saaran yahay wixii markaa diintiisana markaa ku camalfalay oo marka haddana biblea ku dhegan bibleka old testamentga <clears throat> aad baan u farxaa bay tihi markaan arko hinduism markaa ku dhegan kitaabkii eh, eh, iyagu marka ay lahaayeen beganti ahaa aad baan u farxaa gabadhan oo iyadu tiisaskeeda harvard markaa ka diyaaraysay waxay tilmaamaysaa waxaan lagu magacaaba alxiwaar alijtimaaci aw alxayaati ama dialogan community ama dialogue of life dialogue of lifekan marka iyadu waxay muujinaysaa diin walba waxaabay ku qurxan tahay bay leedahay hadday qurxanaata haddayna qurxanaan waa issue kale laakiin innaga maxfalka isaga ah haddaabaan maxfalka aanu ahayn maxfal looga hadlay waxan baa qaldan wax saxsan ay tahay un keliya in lays meesha laysku arko labada gees laysa saara taasu diin maaha nooca shanaad wuxuu yahay alxiwaar aruuxi spiritual dialogue nooca kan waa nooca ugu dhow ee la dhihi karo marka meesha la isugu yimaado maxaa khaldan maxaa saxsan badanaana mushkilada ka taagan ba waxay tahay dadka inaga naga tago muslimiina waa dadaan weligoodba laa baybal suu u yaal iyo ilaa kitaabka qur-aanka aanan aayad aanan ogayn laa diimo kale aanan muطalic aanan ahayn badanana waxaa horbooda dadka badan iyagu jecel inay maraakiisdana horboodaan masaajidana horboodaan hadduuba taay uu soo xirtay wuxuu fahamsan yahay inuu meesha uu tegi karo ama luqadda waddanka hadduu bartay inuu meesha uu tegi karo fahamsan yahay imaamna ma dhegaysto sheekhna ma dhegaysto isaga horbooda waana waxyaabaha meelaha ugu badan weeye dadku markaa ay ku halaagsameen run ahaantii nooca kale alxiwaar adaakhili amaba ama inner dialogue inner dialogan waxa waddada markaan marayno ninkan masiixiga ah waxaan u arkaa inuu yahay nin bini aadama oo diintiisa markaa haysta waan nabadgelinaya kan xagga maraya ee jiwishka waxaan u arkaa nin diintiisa waa nabadgelinaya xiwaarka kan meelna waa ka sax meelna waa ka khalad meel waa ka saxo inaan nabad ku wada noolaano in isagana waddadiisa uu maro aan waddadeeda aan maro wax alla wixii aadaninimo ah iyo taakulayn iyo caawimaad naga dhexaysa inaan wado waa arrin meesheeda leh laakiin waxaan ogaanaya inaan ogaada diinka aniga aan haysto inuu xaq yahay diinka kale ay haystaan iyagana inuu tasxiix u baahan yahay khaladna marka uu ku jiro arrimahan arrimo la qariya maaha kutubtaa laga sheegaa maxaafirta xiwaarigaa laga sheegaa iyagaa og culimmadooda og meel kastaa marka laga shega masale u baahan baarisida marka u baahan hunaa marka haddii marka ay dhacdo nin muslima inuu meesha uu tago waxaan ugaga baahannahay kow iyo toban khudwo inuu raaco kow iyo tobankaa tallaabood aan tilmaamayna biidni اllahi subxaanah wa tacaala oo aan ka soo qaadan doona min iixaa'aati kitaab illahi jala wacala waxyiga alleh iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam haddaan la fulin karin ama qofkii aan not qualify for that aanu ahayn qof mu'ahal waha u qalma hadduusan ahayn yuusan meesha lugta dhigano ammaanha iska siiy kow waxaan len ujeeddada meesha aan u tegaya ha noqoto waa maxfal xiwaari ah meesha aan gelaya kaniisad maaha meesha aan gelaya temple maaha isagii anigi masjid ugu yeeri maaye meel baan wada tegayna waxaan ka wada hadlayna waa maxay ujeeddadaan u tegay waa maxay udcu ilى sabiili rabbika biاlxikmati wاlmawcidati اlxasana wajaadilu bilati hi axsan in waddada ilahay dadka xikmad aan ugu yeero kadibna dood aan galo dooddaa marka bilati hi axsan marka laleeyahy dood waxay iman kartaa usluub aad aad u qurux badan macnaheeda maaha inaan leeyahy kilaab baad tihiin saan baad tihiin macnaheeda maaha markii meesha la isugu yimaado usluub aad aad u qurux badan luqa uu fahmi karo anoo aad iyo aad ugaga dharagsan waxa kitaabkiisa u qora meesha anoo fadhiiso usluub qurux badan kow waa inaan dacwo marka u tago maaha inaan meesha hayti aan ka soo qayb gala maaha maaha xaflo meesha la qabanayo bayaan baa lii aqrinaya maaha meeshaan tegayaa wixii amraan samaynaya macnaheeda maaha meesha markaan tegi waa inaan dacwo u tago haddaanan dacwo u tagin sooma albaabka waa xehan tallaabta labaad waxay tahay meesha marka la tago ajandaha allah subxana wa tacala markuu ka hadlay wuxu uhi qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilى kalimatin sawaaءin baynana wabaynakum anlaa nacbuda ila اllaha wla nushrika bihi shayئa wla yتakhida bacضuna bacضa arbaaba min duni الlah fain tawallow faquluu shhaduu biana muslimuun aayaddan waxay leedahay qul ya ahla اlkitaabi tacalow nebigaa lala hadlaya nebiyow waxaad ku tidhaahdaa ahlu kitaabow yahuud iyo nasaarey jewish iyo christianity kaalaya ayadda waxaa laga fahmaya inaan annaga initiative ka qaadano inaan annaga iyagu u yeerna inay noo yeeraan maaha inaan dhahna kaale iyo ka wada hadlayna maxaan ka wada hadlaynaa kelimad jinjin inoo ah oo innaga iidaga noo siman common term ah maxaan ka wada hadlaynaa towxiid ayaddan waxay caddaysay kow yaa marti qaadaya kulanka muslimiinta ajendaha laga hadlay waa maxay towxiid halkee la ysugu imanaya meelay muslimiintu ay diyaariyeen saddexdaa qodob markaan isla meel dhigno mawduuc marka uu soconaya aayaddan waxay tilmaantay inaan innaga iyaga marti qaadno ajandaha laga hadlay waa kelimat الtawxiid ajandaha aan ka hadlayno haddii uu yahay scientific field hadduu yahay economic field hadduu yahay political field hadduu yahay raggeeday leedahay lakiin aniga waxaan ka hadlayaa dad waxaan ka hadlayaa culummo ah oo culamaa u diin ah ama diinka barta markay tageen maxaafisha xiwaariga ah saddexdaa qodob horta waa muhiim arrinka labaad ee meesha aan tilmaamayna wuxuu yahay allah subxaana wa tacala markiiba wuxuu tilmaamay anlaa nacbuda ila اllah idan meesha adoo aaminsan nin yahow trinity ama saddex ilaah aaminsan taliid aaminsan adoo aaminsan maalan masiixiyo sanshib adoo aaminsan waxaan leeya hadalka maba furmi kara horta meel aan isugu tagno masalada waa midda arrinka labaad waxaa laga qaadanaya haddana in haddii ay dhacdo in qofka meesha tegey laga xujo bato macquulna maha in islaamka laga xujo bato ilaa allahuma inuu noqdo mooyaane qof isagoo suberficial oo satxi ah wax fara badan meesha aanu ka hin hadduu meesha intuu tago ama noocan ma waad sugtay xujadii baad sugtay khayrkii baad sheegtay waad doodday sida doodihii mufximada ahaa ee uu geli jiray sheekh axmed iyo raggii la midkaha allah yarxam caleyh allah yarxamu ilaahay ha u naxariisay dadka la midkaha doodaha ay gelayeen oo kale haddii la diido wax lagaa dhegaysan waayo fain tawallow faqul ashhaduu bianna muslimuun hadday jeysaan soo waxaad ku tidhaahdaan markhaati noqda annaga muslimiin baan diin baan ku dheganna ama idinka raacam ha raacine laakiin annaga tii asalka ahayd ayaa ilaahay subxaana wa tacaala na sii waan ku dheganna arrin kale wuxuu khudbada saddexaad waxay tahay in la tilmaamo yaa horta meesha tegaya allah subxaana wa tacala wuxuu tilmaamay masaladan ah taxdiid maala in meesha marka la tegay qul ya ahla اlkitaab ya ahla اlkitaab lima tuxaajuuna fi ibraahim wma unzilat الtawraat wاlinjiilu ila min bacdi afalaa tacqiluun ha antum haؤulaaءi xaajajtum fima lakum bihi cilm ha antum haؤulaaءi xaajajtum fima lakum bihi cilm falima tuxaajuuna fima laysa lakum bihi cilm wallahu yaclam antum la taclamuun ma kana ibraahimu <coughs> yahuudiya wla nasraniya wlakin kana xaniifa muslima ma kana min almushrikiin ina أwlى الnaasi biibrahima laladiina اtabacuuhu hada الnabiy wاladiina aamanuu wallah waliyu اlmu'miniin ayadaas marka waxay caddeeyeen marka meesha la isugu tagay in la yidhaahdo ibraahimiyadda idinka aad isxijinaysaan leedihin ibraahim innagaa idinka xigna horta laysat xikran calى axadi minkum idinka horta idinkuma gaar aha ibraahim waxaa xiga qofka waddadiisa markaa raaca maxamed ibraahim ma ahayn yahuudi ma ahayn nasraanina ma ahayn idinka haddaad tihiin yahuud iyo nasaara waxaad ku doodeen waxaydan cilmi u lahaynina maxaad ugu doodaysaan masaa'ishatan ma kaana ibraahim yahuudiyan walaa nasraaniya intuba shaqo kuma lahayn bal allah subxana wa tacala marka wuxuu tilmaamay wuxuu leeyahay diimahan idinka aad ibraahim u tiirinaysaan la ibraahim yahuudi buu ahaa ama ibraahim masiixio diimaha waabay ka dambeeyeen nebi ibraahim isagaba ka horreeyey haddii la yidhaahdo yidhaahdaan oo diinta islaamka way ka dambaysay diinta islamka hadday ka dambaysay lakiin marankii bay haysaa oo ah ina أwlى الnaasi biibraahima laladiina اtabacuuh waxaa ku owlaysan la dhihi karaa gruubkan waa gruub ibraahim raacay qalyaha waddadiisa raacay wa hada الnabiyu nebiga sal اllah alيه waslm waladiina aamanuu wallah waliyu اlmu'miniin ayaddu marka macnaheeda inay noqoto arrin kale loo baahanya waxay tahay in markaa la muujiyo fii hadihi khudba araabica dadka meesha tegaya inay noqdaan dad dawi ikhtisaasaada takhasuska iska leh daraaseeyey old testament new testamentiga fahmay sida wax loo radin lahaana fahmay shubhaadka sida loo tafniidin lahaana fahmay maxaa ilaahay subxana wa tacala qur'anka wuxuu kule haa antum haaulaa'i xaajadtum fii ma lakum bihi cilm falima tuxaajuuna fii ma laysa lakum bihi cilm aayadda keliya ma qabanaysa qofka masiixiga iyo yuhuudiga ma qabanaysee ninka muslimkaa ah oo meesha markuu maraakiista horboodo iyo bismi limaam ku dhiiban meeshu intuu tagu yidhahda anaa turjumay islaamkii ka turjumay grub baa la sheegay inay meesha intay ka tageen xaggaa iyo ka degay meelaha kale ay markaa dadka ay degan yihiin marka meesha uu tegana wax u diyaarsan markaa ma laha meeshuu fadhiyaa waxbaa lagu soo aqrinaya waa soo laabanaya laakiin markii maxfalka xiwaariga uu noqdo kanay qabtaan raggan muuqmuuqdo pronomen figuriska ah, ee la yaqaan markay meelaha ay yimaadaan manaabirta inay jiljilaan takhasuskuna u leh waad arkaysaa qof imaanaya markaa ma laha keligii un baa hadli jira axmeddiin bal arag midkii yimaado markiibuu ka baxaa laakiin markay tahay uun keliya la yidhaahdo maxaafil xiwaariya ayaa jirta nin kasta ee markas horbooda meeshuu marka tegaya aakhirkana waxaad arkaysaa isagoo markaas soo soo soo gadoomay arrinka shanaad wuxuu yahay inaan lagu kasoomin wax alla waxa meesha laga sheegaya maxaa sumuun baa la fidinaya qofka hadduusan immunity system aanu jirkiisa aanu ku jirin caqiidadiisa aanu isdifaaci karin meesha inuu log dhiga maaha maxaa allah subxana wa tacala isagaa leh wadda طaa'ifatu min ahli kitaabi low yudiluunakum wma yudiluuna ila anfusahum ma yashcuruun waxay jeceliin sida idiin lumin lahaayeen saa darteed waxaa la sheegay shubahaad baa lagugu furaya leesh maxamed uu sidaan u ahaa leesh caaisha waktigaa loo guursaday abu hurayra ishtiraaki buu ahaa abu dar baa ishtiraakiyada markaa watay wax alla wixii walidaalika waad arkaysaa xitaa masaladaasay u soo socotay baa iskuulladaa lagu dhigaa jaamacaadkaa lagu dhigaa walidaalika kuwan aad arkaysaan meesha aan wada joogno yar yarkan waxaa laga buuxiya afkaar sidaasoo kalea iyagoo buuxsan bay marka kula soo hor fadhiisana waxay leyihin maxaa sheekh waxaan u dhaceen waxaan maxay u dhaceen diyaar noomaha inuu dhegaysto islamic prospective waxay tahay adoon islaamkaaga aadan baran haddaad u dheg raaricisid meelaan ansax ahayn waxay u badan tahay meel kale inay kaala dhacdo khudbadda lixaad waxay tahay ee loo baahan yahy badanaa waxay sameyen wax lagu magacaabo kulan baa dhacay baad maqlaysaa waxaa kulmay muslimiin iyo waxaa kulmay diimo kale meeshii markii la tegey nin brofesora ah oo masiixi ayaa wuxuu yihi laa ilaha illa lah moxameda kadib in yar marka la joogo kadib laba maalmood kadib wuu ka laabtay muxuu ugaga laabtay mbreshar baa wuxuu kaga yimid xagga dowladda okay nin jurayza aaminsan baa meesha yimid laa ilaha illa buu yidhi wuu ka laabtay muxuu uga laabtay breshar baa xagga kale kaga yimid laakiin allah subxaana wa tacaala bresharka ha ii dambeeye ilaah isagaa yidhi waqaalat طaa'ifaة min ahli kitaabi aaminuu bاladii unzila calى اladiina aamanuu wajha الnahaari wاkfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun isbedbedelka u isbedbedelayo jirojiroolanimada uu la imanay ninka kan aana muslimka aanan ahayn macnaheeda maha brashar ba agga ka yimid agga ka yimid macnaheeda maha wuxuu rabaa inuu adiga ku yidhaahdo anoo brofesor hebel ah oo shalay wixii qiray ayaan maanta dib ugaga laabtay wax kale maaha wixii aan shalay aan qiray baan dib ugaga fakeray kadib waxaa ii soo baxday sidii aan u malaynay inaanay ahayn maxaa yeele intaanoo shaki baa jira intaanoo daads baa jira kitaabkiin waxaan buu qoray waana khalad waxaan buu qoray waxaan waa qalad howlaha inay galaan walidalika waa la brofesorka ugu dambeeyey intuu meesha fariistay kadib wuxuu yidhi kadib baan waxaan galay internetkan gala waxaa ii soo baxay qur-aanka inay intaasoo kunoo khalada naxwiga marka uu ku jiro grammatical ruleska uu qaldan yahay carabi ahaan marka loo eego kadib waxaa ii soo baxday xitaa caqiide ahaan in aayado fara badan oo muqtabasa oo lasoo dafo bibleka laga keenay meesha la geliyey wixii aan meesha marka ka sheegay waxaan si calana dadka ugu sheegay inaan ka laabtay allah subxana wa tacala isagaa wuxuu ku leeyahay qur'aanka aaminuu waxay yidhahdeen طaa'ifatu min ahli kitaabi aaminuu biاladii unzila calى aladiina aamanuu wajha الnahaar aroortii horaan dhaha muslimiin baan muminiin baan nahay wakfuru aakhira aakhirka marka la gaarana kaga baxa waa meesha waxay ka mid tahay taagtiga markaa meesha lagu ciyaaraya ka mid tahay qofki inuu fahamsan yahay ko bimacnaa ninkan hadduu rumaynay falinafsi hadduu beeniyana falinafsi aniga hawl ii taal marka maha aniga waxaa ii yaal asee muslim inaan dacwadan gaarsiiya ama ha aqbala ama yaanu aqbalin qodobada toddobaad waxay tahay in meesha marka la isugu yimaado howlaha in wax alla wixii meesha ay keenaan oo shubaha in la radiyo haddaan la radin karin meesha in laga tago walidalika allah subxana wa tacala arg waqaalat اlyahuud wالnasaara naxnu abnaaءu اllahi وaxibaa'uh markay yidhahdeen innaga ayaa waxaan nahay ilaahay subxana wa tacala kuwa u dhalay kuwa u jecel yahay looma dayna waxa la yidhi qul falam yucadibikum bidunuubikum war waa yahay maxaa laydinkugu cadaabaa dembiga aad gashaan dembigiina maxaa laydinkugu cadaabaa bal antum basharu miman khalaq haddii idinka aad tihiin juz ka mida khaaliqa qayb ka mida hadaaba mutaysateen waa la radinaya haddaadan radin karin ha tegin ilah isaga yih waqaaluu lan yadkhula اljannaةa ila man kana hudan aw nasaara qur-aanka lagama aamus wuxu jannada waxaa geli doona keliya yahuud iyo tilka amaaniyuhum waa waxay iyagu yidi diishanayaan khuraafaadkoode qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin haddaan la radinayn yaan la aadin khudbada kale sideedaad waxay tahay meesha marka la isugu yimaado kutubtooda waxaa ka buuxa bashaaraad fara badan glad tidings ee muujinaya nebi aakhir zamaan inuu soo baxay dad fara badan ayaga ka mida way ku soo islaameen muslimiintuna aad bay arrinkaa uga dhawaajiyeen meesha markaad tegtid horta waxaad waa inaad xifdisanaatid aayadaha ama verseska ka hadlaya old testmentiga new testmentiga ama qolo kastaad la fariisatidba waxa moxamed sala allahu alayh wasalam yidhi inaad fahamtid ilah isaga ya ayuha ya ahla kitaabi qad ja'akum rasuluna yubayinu lakum كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين in la caddeeyo khudbada sagaalaad waxay tahay ee loo baahan yahay meesha marka la tago marka wax kasta la caddeeyo ay kala bixi waayaan in la yidhaahdo haddaba waa maxay idiin sheegana dhegaysta inay baaطil ku taagan yihiin in la caddeeyo waa gabagabadii masalada <clears throat> ilahi subxaana wa tacala isagaa wuxuu qur-aanka ku leeyahay qul ya ahla اlkitaabi lastum calى shay xatى tuqiimuu الtawraata والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين waxba ma ihidina waxaad ka ogtihiin ma kitaabkan aad sheeganaysaan judaismkan iyo christianity aad sheeganaysaan intuba idima tirsana in gunaanadku uu sidaa u noqdo hadduusan gunaanadka sidaa aanu noqon karinna markaa inaan la isdaalin khudbada kale ee loo bahan waxay tahay tobnaad in meeshaa marka la yimaado qofka muslimka ah ilan caqiidaad adiga muujisay khayr baad meeshii ka sheegtay wax walwala iyo labaclabcalayn inaanay ku soo gelin waa meesha allah subxaanaه wa taعala isla siyaaqa wxu fatara اladiina fii quluubihim maradu yushaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa اllah an yaأtiya bilfaxti wamri min cindi waxay leeyihiin waa u degdegayaan mar qolaba qolada xiriirkaa la samey kuwan xiriirkaa la samey kuwan xiriirkaa la samey ujeeddada waa maxay waxay leeyihin waxaan ka baqaynaa dhib meesha inuu nogaga yimaado ina la cunuqaba teega haddaynaan inaga maraakiis ahaan meesha inaan tegin lacagahana la siiyaa la joojinaya albaabadaa la xiraya intay ka dhacaysa howlahaasoo dhan howlo meela xorriyad ay ka jirta kama soconayaan intaad u baahantahay un keliya waxa way khayrkaaga adiga caddayso ninkanna bini aadamnimo wuxuu kaaga baahay ixtiraam buu kaaga baahay respect samee oo wanaaji intaad wanaajin kar sida rasulka sal lla alay slam hadigiisa markaa laga hayo khudbada markaa ugu dambayn waxay tahay inaad ogaatid ama adiga aqbal ama ha aqbalin ama ha laguu yeeri ama yaan laguu yeerin ama adigu buskii ama ha kicinin ninkan hal meel baa ugu qufulan hal shay baa u qufulan oo ah walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabic millatahum ninkan waxaa u go-an waxbaa meel u xiran ilaa diinta aad ka soo raacdid macquul ma ama adiga cerka gal ama dh eh, waxaad u qaadaa calanka waxaad u qaadaa integration ama intaan aaday waxaad doonta adigu dheh waxaad doonta samee walan tarda canka alyahuud wala nasaara arrimaha aan tilmaannay dhammaantood gunaanade laba shay aan kala saarno meelaha aan joogno inaan nabad ku noolaano wax ilahi subxana wa tacala na amre dadkana wanaajiye inaan wanaajino waxa ilahay subxana wa tacala na amray qofka muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo ixtiraamkiisa inuu mutase ilahi subxana wa tacala na amray in nabad lagu wada noolaada ilahi subxana wa tacala na amray in securitigii nabadda laga shaqey waxu ilahi subxana wa tacala na amray taa waa arrin oo insaaniyaddii aadanihii markaa aadanimadii markaa ku xiran laakiin marka loo baxo caqiida laga hadlaya marka la yidhahdo ninka kan ilan qofka markaad maanta anig adig intaan wada fadhiisanno su-aal markaad weydiisid ay igu diidan tahay masaladii waad khaldan tahay baad leedahay niyo saa maaha anna waxaan ku leeyahy waad khaldantaha taana macnaheeda maaha marka waa khaldan tahay aan ku leeyahay inaan adiga as a person ku diidanahay qof aan bini aadami ahaan khaladka aan ka hadlayna wax alla markii diin loo baxo waxaan leenahay diinteena islaamka ayaa saxa waxaan leenahay we challenge waxaan diyaar u nahay xiwaar waxaan diyaar u nahay wax alla wixii khalada ee ku jira diimaha kale inaan muujinno waxaana leenaha walaalaheen muslimiinta ah yaan lagu kadsoomin howlahan ee tirada badan ee la wado kelmadda aan meesha ka sheegay oo salaadan igu soo gashay ujeeddadeeda ma aha inaan xadad gaara ama dhacdo gaaroo dhacday marka inaan ka hadlo maaha laakiin waxaan rabaa inaan muujiyo digniin inaan bixiyo aan dhaho war diintan horta hala barto diintaada islaamka baro yaan lagaaga sheekayn tan markaad fahamtid kadib hadday kula qunnaato in dacwadaadu yani haddii ay tahay un keliya nin yaqaan un keliya kitaabkii iyo sunnadii iyo fiqiga yaqaanna dee dadka muslimiinta kuu bahan ku gaabso haddaad leedahay maya dadkaabaa wax u sheegayaana diintooda baro takhasus gaaray leedahay baro markaa kadib meesha tag laakiin adoo khaawil yadayni ah waxba gacanta aadan ku hayn inaad tiraahid maya ujeeddada waxa ay tahay un keliya tacaawun inaan isgarab taagna ayay tahay un keliya waxaana loogu talagalay aqri horta ajandayaasha meesha u qoran aqri kun sideed boqol iyo sagaashan dexdii waxyaabaha la qoray aqri wax alla wixii socda extremica fedatial ku qoran aqri brotocolaadka waxa ku qoran aqri adoo can wacyin can diraasa meeshii marka u haya meeshii markaa tag laakiin bimujarad waa iska dhaqaaqaya wixii la doonaan in laisoo gelinaya kadibna waan imanaya haddana meeshii khaladkaygii aan kaaan ka aqbali lahaa anaa marka difac galay dhibkeeda marka leeda waxaan u baahnaan lahayd ruddii u baahnaan lahayn inaan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 horeeyey ee markaa isagu soo gudbiyey fikaka fakarka ah in saddex diimood ay wada hadlaan idan ka wada hadalkii diimaha laga wada hadlayay way dhardhaarowday laga bilaabo waqtiga oo saddex bay noqotay kadibna juhuud fara badan baanu soo aragnay iyo wixii culimaa ulmuslimiin marka ay ka yidhaahdeen waxaan kaloo soo tilmaannay saddex arrimoodba in si gaara loogu baraarugo inaan la ysku khaldin tasaamuxa islaamka iyo attacaayush silmi ama peaceful coexistenciga islaamka uu sheegay iyo mas'alada ah interfaithka ama diimaha la midaynaya waxaan ku soo gunaanadnay kelimaddii shalay in islaamku uu noogu yeerayo inaan si nabada kula noolaanno dadka aan wada degannahay muslimiin iyo dadaan muslimiin ahaynba kitaabi iyo midaan kitaabi ahaynba yahuud iyo nasaara iyo hindi iyo hunduus wuxuu doonaba ha haysto in nabad lagu noolaado in nabad lagu noolaadana ama lagu wada noolaado waa waxa islaamka lagu yiqiin islaamkaa hooy ahaan jiray muslimiinta martisoorayaal ahaan jiray iyagaa dadka soo dhowayn jiray iyagaa gacanta u fidin jiray waa la ogaa rasuulka sala allahu alay waslam markii ugu horraysay madiino lugaha uu ka dhigay lugaha uu saa u dhigay waa la ogaa mucaahadaadkii iyo heshiisyadii uu la saxeixday communitieska meesha deganaa jewish community ee deganaa madiina ee christian community madiina deganaa rasuulka sala allahu alيyh wasalam heshiisuu la saxeexday kadibna culimmada ay ugu magac dareen addastuur ama alwahiiqa ama alkitaab adigu waxaad doontay nin walba erey bixin gaara marka uu siiyey laakiin mucaahaday ahayd waa la ogaa waktii abubakr radi allahu canhu cumar bn khaaab taariikhda andoles waxay soo xigatay intuu waxay muujinayaan muslimiintu mar walbaba inay ahaayeen dad dadka soo dhoweeya qofka diintuu doonaha haysta eh mas'alada aadaninimada iyo wada noolaanshaha mas'alo mas'alada diimaha marka laga hadlay waa mas'alo kale saa darteed dadku marka laga hadla masalada in diimaha la wada mideeya diinta islaamka ma qabta marka la yidhaahdo waxaa la diidanya ah dadkan aan la degannahay inaan la noolaano shaqo iskuma laha taa waa mid arrinka labaad in xiwaar la galo ka wadahadal diineed inuu jiro inaan innaga albaabada furno in lanoo yimaadno aan dadkan u tagno diinteenna aan kala hadalno wax alla wixii khaladana la soxo arrinkaa waa arrin loo baahan yahay oo ilaahay subxaanah wa tacala na faray qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kelimatin sawaaءin baynana wa baynakum laa nacbuda ila اllaha wla nushrika bihi shayئa wla yتakhida bacduna bacضa arbaaba min duni اllah fain tawallow faquluu ashhaduu biana muslimuuna aayaddii suurati ali cimraan baanu shalay iyadoo kala dhigdhigan aan waxaanu dul istaagnaa faqro walbaba in ujeeddadu ay tahay inaan dadka markaa la hadalno laakiin markay gaarsiisan tahay arrinka uu gaarsiisan yahay mas'ala diimaha ha la mideeyo meel ha la isugu keeno hal diin ha laga dhigo qoladana wuxuuda ha ka soo tageen qoladan waxaynu ka soo tageen meel dhexaan isugu imaanno taa waa taanaan diidannahay masaladan waa muhiim waxaan diidannahay hadalka laga soo xigtay jamaaluddiin alafghani bal hadalka ninkan uu leeyahay dhegayso markuu ka hadlayey waxa lagu magacaabo waxdat aladyaan ama diimaha in meel marka laga dhigo micnaha mid laga wada dhigo wuxuu yidhi wajadtu bacda kulli baxin wa tanqiiban wa imcaan kadib markaan aad iyo aad wax u baaray oo kutubta aboor ku noqday baa waxaa ii muuqatay buu yidhi amaba ii soo baxday ana adyaana ana adyaana الtawxiid الثalaaثة calى tamaami اlاtifaaqi fi اlmabda'i wاlgaaya diimaha towxiidka ku salaysan inay iswaafaqsan yihiin baa ii soo baxda buu yidhi isagoo ula jeeda yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo islaamku waa isku mid buu yidhi mabda ay ku salaysan yihiin iyo hadafka laba saddexda diimood ay u ganayaan hadalku uu raaciya ninkan dhegayso waidaa naqasa fii waaxidi minha shayءu min awaamir اlkhayr اlmuطlaq istakmalahu الثaani haddii diin diimaha ka mida nuqsaanu ay soo gasho xagga khayrkana wax all haddii wax ka maqan yihiinna diinta kalea buuxinaysa bimacnaa diinteenna islaamka ah hadday nuqsaanu ay ku timaad wax inaga maqan yihin waxaan ka helaynaa mas kristanka ama waxaan ka helaynaa judaisamkaan ka helaynaa ninka waa jamaaldiin alafghani aa taqaanaan wuxuu yidhi haddana hadalku sii wada hadalku aad buu u dheeraa gabagabada wuxuu leeyahy wcalى hada laaxa lii baariq kabiir an yتakhida ahlu اladyaani الثalaaثة mila ma اtakhadat اladyaanu fii jawhariha waasliha wagaayatiha saa darteed waxaan rabaa buu yidhi waxaa ii muuqday inay saaran tahay dadkan diimahan leh ama diimahan raacsan in diimaha waxa ay ku taagnaayeen iyo hadafka ay lahaayeen iyo asalka ay ka ambaqaadeen ka duuleen innagana inaan ka duulnaan u baahan wuxuu rabay inuu yidhaahdo meel aan isugu imaanno laakiin ninkan waxaan dhaafay meel weynna diinta ilaahay uu kaga dhacay markuu leeyahay haddii nuqsaan ay ku timaado ninka hadalkiisa wuxuu burinaya qowluhu jala wacala alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diinan diinkayga ayaan maanta idin kaamil yeelay nicmadeydaan idin dhammaystiray diinta islaamka un baan raalli idinkaga ahy buu allah subxana wa tacala yidhi wuxuu ka hor yimid walaa tattabic ahwaءahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzla allahu ilayk ha raacin hawadooda iska ilaali inay kaa fidneeyaan wuxuu ilahi subxana wa tacala kugu soo dejiyey ama kuu soo dejiyey waxyigii ka mida hadalkaa waa hadal khatartiisa leh in uu walidalika culimadu waxay ka qoreen dacwat jamaal alafghani fi miisan اlislam kitaaba oo safxadiisa laba boqol iyo afartan iyo toddoba masale looga hadlay waxaana soo naqliyay saaxib kitaab alxiwaar maca ahli kitaab eh, abcan nuquul kaluu sameeye awzi eh, mustafa fawzi iyo rag fara badanba fakerka aan diidannahay marka waa in ilan ujeeddada la leeyahay diimaa ha la mideeya bimacnaa idinkana minus baad ku jirtaan muslimiin haddaad tihiin oo islaamkiina waxbaa ka maqan innagana haddaan nahay masiixiyiin minus baanu ku jirna waxbaa naga maqan yahuud hadday yihiinna minus bay ku jiraan waxbaa ka maqan laakiin marka meel la ysugu yimaado oo one la dhex dhiga diimaha oo dhanba waa laiskabaya way iskabsanaya yani mid mid kale kabaysaa taa weytan marka la diidaya walidaalika nin muslimiinta ka mida oo masaladan mufakir muslimiinta ka mida hadaladiisa waxaa ka mid u yidhi in aladiina yuxaawiluun tamyiica hadihi اlmufaasala alxaasima bismi الtasaamix wاltaqriibi bayna ahli اladyaani الsamaawiya yukhطi'uuna fii fahmi macna الtasaamux buu yidhi qolyaha isku dayaya inay tamyiic ku sameeyaan oo ay kala saaraan waxaa lagu magaca tasaamuxa oo toleransiga iyo marka laga hadlay altaqriib bayna aladyaan diimaha laysku soo dhoweeyo horta macna tasaamuxba way ka dhacsan yihin ma fahamsana buu yidhi faaddiinu huwa addiin alakhiir waxdu can illaah diinka saxda ah waa diinka ugu dambeeyo ilahay ka yimid wاtasaamux yakunu fi اlmucaamalaati الshakhsiya marka tolerance uu jirayo waa markaan wada dhaqmayno ninkan muslimka aan ahayn oo dariska aan nahay yahuud iyo nasraani iyo masiix wuxuu doona ha noqdee waa inaan wanaajiyo anna u wanaajiyo waa in wax alla wixii dhibaya aan ka ilaaliyo waa inaanan dhib aanan u geysan waa inaanan gurigiisa aanan ka qixin waa inaan xoolihiisa aanan xadin waa inaanan dhicin taa waxay isku khaldayaan marka masalada tasaamux waa shay tolerance in lagu wada noolo waa shay laakiin markii arrinku uu gaaro uu gaaro diin markuu gaaro oo ah caqiida marka laga hadlayo isagana lakum diinuku waliya diin baana dhex taala wuxuu yidhi laa fi الtasawur الاctiqaadiي wala fi الniظam الاجtimaaعي arrinkaa ma soo gelayo ictiqaadka marka laga hadlayo nidaam bulshadeedka islaamka uu dejiyey inahum yuxaawiluuna tamyiica الyaqiini alxaazimi fii nafsi اlmuslimi biana allaha laa yaqbalu diinan ila اlislam waxay isku dayaan marka in ay marka ay tamiiciyaan yaqiintan dhabtao ilahay subxaana wa tacala u dhex dhigay qofka muslimka qalbigiisu ah ilahay diinan diinta islaamka ahayn ilahay inuusan dhegaysan aanu aqbalin idan masalada marka waxaa kuu soo baxay waxa la diidayo waa in la yidhaahdo diinteenna amaanis markaa ku jirta waana hadafka markaa ay u ganayso waa tan uu leeyahay wa huwa amrun doctor maxamed sayid maxamed ashaahid wa huwa amrun khatiirun laa yumkinu limuslimin an yaqbalah waa arrin khatarteeda leh nin muslim inuu aqbalana maaha faاlamru bاdacwati ilى اllahi waadixun jaliilun fi اlqur'ani wasunati اlmuطahara in dadka la faro in loogu baaqa diinta ilaahay kitaabka iyo sunnada qur'aankay waadix ku tahay watarku الdacwa khuruuju calى amri min ahami awaamir اllahi lihadihi اlummati اlislaamiya in dacwada laga tagana de waa arrin ilahi subxana wa tacala una faray baa meel kaga dhacna laakiin in la yidhaahdo diinteenna nuqsaan ku jirta waxbaan ku kabaynaa arrinka arrin markaa soconay markaa maaha bal allah subxaana wa tacaala wuxuu qur'aanka uu ku yidhi qul ya ahla اlkitaabi lastum calى shay xata tuqiimu الtawraata wاlinjiila wma unzila ilaykum min rabbikum waxba kuma taagnidiin diinba ma haysaan ilaa laga gaaro heer aad ka ogtaan towraadka injiilka maxaa loola jeedaa marka ilaa ka ogtaan towraadka injiilka bimacnaa waxaa ku qoran kutubtiinna haddaad ku camalfashaan waxay waddo idiin noqonayaan rumaynta nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ilan kutubtooda old testamentiga waxaa ku qoran bashaaraad fara badan glid tidings muujinaya nebi moxamed sal ly sl inu imanaysaan shalay ka dhawaajinno marka new testamentiga la soo aado gospelka waxaa ku qoran glid tidings bishaarooyin muujinaya nebiga sal lla alay inuu soo baxayo bal waxaa la hayaa nebiga sal alla alيه wasalam astaamaha iyo wax alla wixii lagu aqoonsan lahaa intaa jeer culimmadu ay soo celinaya fi lmaxaafil alxiwaariya ayaa meeshii ku jira idan iqaamat الtawraa wa iqaamat اlinjiil waxay waddo u noqonaysaa in qofka uu rumeeyo nebi moxamed salى اllahu alayh wasalam idan macnaha waa macnaha daqiiqa aan marka u soconno haddii marka hadafka aan u soconna sida aanu ahayn khatartiisu marka leeyahy qolyaha kan marka hal mas'alo oo shalay dulmar aan ku soo marnay oo in laisdul taaga ayaa jirta oo markaa leh annaga waxaan ognahay diinka keliya ee xaqaa inuu diinka allah subxana wa tacala uu soo dejiyey ilahayna uu leehy waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wafi alaakhirati min alkhaasiriin qofkii dalba diinaan hayn diinta islaamkana ilaahay ka aqbali maayo ka dhegaysan maayo aakharana uu khasaar watan allah subxana wa tacala u leeyahy marka fakerka ah concept of religious pluralism oo ah diimaha in la badiyo fakerka ah fakerkaas waxaa aad iyo aad runtii ugu mashquuleen inay ku magacaabaan john hig kutub fara badana kutub fara badanna waa uu leeyahay wuxuu leeyahay de diinta islaamka xitaa waa laga helayaa wuxuu leeyahay fakerka aliqtisaariya diiniya an shalay ka soo dhawaajinay oo ah eclusivismkana de diin walbaba way qabtaa maalan marka loo laabto masiixiyiinta waxay aaminsan yihiin qof inuusan liibaan aanu gaarayn ama badbaado aanu gaarayn ila can ariiqi almasiix outside the church there's no civil eh, maaragtay markay leeyihiin oo kale salvation badbaado ma jirto wixii kaniisadda ka baxsan ayib hadalladooda waxaa ka mida ah, eh, sida maalan yuhuud oo kale kelmaddaasoo kale laga haya islaamkuna kelmaddaasoo kaleo tilmaame bay leeyihin ayib masalad atacadudiya diiniya amaba in la yidhaahdo adna diinkaaga waad ku saxsanta adna diinkayga ku saxsana hebelna diinkiisu ku saxsan yahay in la yidhahdo islaamka ma qabo islaamka wuxuu qabaa diinta saxsan ee keliya ee xaqan ah addiin alislaamiy inay tahay muslimiinta marka laba guruub baa marka jira guruub mucaasiriin ah oo aaminsan qolyaha waxay wadaan dhanba inay sax yihiin innagana teen aan ku saxsannahay iyagoo tooda ay ku saxsan yihin sida rashiid rida markaad dib ugu laabatay kitaabkiisa tafsiirka fi lmanaar waad ka fahmaysaa cinda qowlihi tacaala markuu fasire in aladiina aamanuu biاllah marka qolyaha rumeeya ma aragtay iimaanka laga helay laga helay ma aragtay aliimaanu biاllah waاlyowm اlآakhir qolyaha laga helay lahum ajrum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim wala maxzunuun marka la gaaro bal tafsiirkaa dul istaag sida uu tilmaamaya wuxuu leeyahay diintooday ku saxsan yihin innagana teenaan ku saxsannahay macnahaasu marka tilmaamaya walidalika masaladan iyada ah in la yidhaahdo diin aan ahayn diinta islaamka ayaa saxsan waxaa ka dhalana dhowr arrimood kow arrinkaa waxa ay ahamiyad yaraynaysaa khilaafaadka dhex taagan xagga caqadiga ee diimaha marka u dhexeeya bimacnaa annaga waxaan ognaha diinta inay monotheism ku salaysantah ilan diinta ibraahim monotheism bay ku salaysanta towxiid oo ah in ilaahay keliya ilaahay keliya in la caabudo ilaahay keliya in la caabudo markii uu meeshan jesus ka soo galo markii meeshan trinity ay ka soo gasho markii meeshan ay howlihii kale ay ka soo galaan markii mary meeshan ay ka soo gasho markii cusayr meeshan uu ka soo galo waa laga baxay khadka khadka marka annaga aan tilmaamayna waa khadka ah allah subxaanah wa tacala alwaaxid اlaxad bibleka markaa u laabatidna waxaad helaysaa intaasoo verse ay tilmaamaya tawxiid keliya markaad dib ugu laabatid labada qayboodba alcahd اlqadiim walcahd اljadiid inta laakiin maxaa bedelka bedelka gadaal buu ka yimid waa meesha ilahay u ley yuxarifuuna alkalima can mawaadic iyagaa bedelay dibdaba marka u bedeleen wuxuu leeyahay marka hadal aad iyo aad cajiiba wuxuu leeyahay haddii qol walba wxeeda ay ku saxsan tahay loo daaya laleeyahay hadalkan waxaan ka daba tegayaa buu leeyahay nin muslimiinta ka mida ah, ee mutaabaceeyey ee lagu magacaaba maaragtay ee tilmaamaya nafsa mas'ala markaa dul istaag wuxuu leeyahay haddii hadalkan ninka uu leeyahay waa haddii hadalkiisa ninkan john hick hadalkiisa aan deyna waxaa ka dhalanaya buu yidhi sida soo socota kow waxaa ka dhalanaya nebi ibraahim calayhi salaam burburintii asnaamta uu burburi u ku khaldanaa maxay ninkan u dahay wiiis sanamkiisuu caabud meeshuu doon ka dhaco waxaa ka dhalanay nebi ibraahim markuu shirkiga uu la dagaalamay inuu ku khaldana waxaa ka dhalanay nebi ibraahim calayhi الsalaam lam yuujad ladayhi ay tabriir litaxطiim اlasnaam inuu burburiyo inu ku khaldana taana arin khaladkeeda leh wey maxay nebi ibraahim wuxuu muujinayey in ay jirto waddo keliyo la maro inuu jiro rabbun waaxid inuu jiro in albaabada dhan ay xiran yihiin in laa jihata ثaaniya aanay jirin ila اllah jala wacala idan waxaan leenahay masalaة الtacadudiya diiniya meel islaamka markaa ka haysata markaa male ilahayna qur'anka wuxuu ku yiri sharca lakum min الdiini ma waصى bihi nuuxa wاladii awxayna ilayk wma waصayna bihi ibrahima wmuusa وciisa an aqiimuu الdiina wla tatafaraquu fiih waxaa ilaahay subxaana wa tacaala idiin sharciyeeyey wuxuu u dardaarmay nebi nuux oo towxiidkii ibraahim iyo muusa ciisa towxiid baa loo sheegay ilahay haddana qur'anka wuxuu ku yuri huwa aladii arsala rasuulahu biاlhuda wa diin اlxaq liyudhirahu cala اdiini kulih inuu diimaha kale markaa uu ka daahiriyo awood uu siiyo haddana ilahay wuxu yhi wma arsalnaaka ila kaafata linnaasi bashiira wanadiira walakina akara الnaasi laa yaclamuun dadko dhan baa lagu diray ilan haddii la leeyahy marka diimaha kale way saxsan yihiin meesha waxaa ka baxay caalamiyat alrisaala almuxamadiya oo ah universalitiga masajka rasuulka sal lla ly slam uu la yimid inuu caalami markaa u yahay haddana ilahi wuxu yhi ya ayuha aladiina aamanuu kitaabko ya ayuha aladiina aamanuu آminuu bالlah وrasuulih والkitaaب اladي نزل عlى rasuulih والkitaaب اladي أنزila min qبل والkitaaب اladي أنزla min qبل وmaن ykfur bالlahi ومalaaئikaتihi وkutubihi وrusulihi واليوم الآkhir faqad ضla ضلاaلا bacيida aayadahaas o dhan waxay muujinayaan khasab inay ku yihiin nimanka yahuud iyo nasaara inay nebi maxamed ay rumeeyeen si markaa muminiin markaa loogu tixgeliyo qolyaha kale ee leh waxoo dhan waa noo siman yihiin waxay maxay deliishanayaan waxay deliishanayaan waxay leeyihin cumuumiyat الrisaala الmuxamadiya qur-aanka wax alla wixii aayad ka hadlay cumuum oo ah walilaahi اlmashriq wاlmagrib fainama tuwaluu fahama wajh اllah ilaahay isaga iska leh qorax ka soo bax iyo qorax u dhacba bariyo buguxba isaga iska leh meeshaad u jeesataanba fahama wajh اllah waxay deliishanayaan walaqad bacana fi kuli ummati rasuula ummad walba rasuul baa loo diray ilahay baa qira bay leeyihin waxay kaloo deliishanayan wa in min ummatin ila khalaa fiiha nadiir ummad walbaba mid loo diga ayaa mid u diga ayaa loo diray rusula mubashiriina wamundiriin ayadahan oo dhan la sheegay waa sax in ilaahi subxana wa tacala ummad aanu dayicin waa sax in qolo walbaba rasuul loo diray waa sax in qolo walbaba nebi towxiidka u sheega loo diray waa sax laakiin taasu macnaheeda ma aha oo ayadu waxay ka hadleen cudran aw nudran ayadu waxay ka hadleen in dadkaas dadkaasoo dhan xujada markaa lagu oogay لأnlا ykuna للناasi calى الlahi xujaة bacd الرuسل وkana الlah عaزيiزا xakيimا si yowma القiyaama aanay u dhihin ina kuna can hada غاafiliin rabbo waxaanoo dhan annaga war kama hayn qiraan nalooma sheegin diin nalooma sheegin saanay u dhihin ba ilahi subxana wa taala xujada ugu ogay laakiin macnaheeda ma aha walidaalika aayadahan dadka deliishanaya waxay aaminsan yihiin hunduuska xataa diintooda inay ku saxsan yihiin buudiyiinta inay diintooda ku saxsan yihiin sikhismka diintooda inay ku saxsan yihiin toyismkatooda inay ku saxsan yihiin qolyaha confuciismka diintooda inay ku saxsan yihiin diin kastoo cusub hadda timaada inay saxsan tahay maxaa yeele qolyahan waxay aaminsan wa in ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir buudaba rasuul buu ahaa kii hunduuskana rasuul buu ahaa ilaahay baxsada ilaa hadda la'yahaan oo maaluu ka baxay la waayena oo yani meel si kasta loo raaday hunduuska ay leeyihiin waxay ku leeyihin rasuul buu ahaa ama ilaah buu ahaa yacni khaladaadka haddii baabka la waasiyo marka ugu horraysa waxay ka soo bilaabatay unkeli alxiwaar alislaami almasiixi haddana waa l irman ku dar alxiwaar alislami almasix alyahuudi haddana ma inar ku darna haddana waa l hunduus iyo say u socoto marka dambe waxay u socotaa marka x l say usii soconayso usii soconaysaba diin marka meesha inaysan iman arrinka kale ee muhiimka wuxuu yahay markay leeyihiin islaam ayaa la yidhi ambiyadii horeba muslimiin bay ahaayeen islaamka laga sheegayo macna waa saas islaamku waa labo islaam caam iyo islaam khaas islaam caam baa jiray oo ah oo hoggaansan iyo isu dacayayn ilaahay laysu dacayaynayo taa nebi walba ayaa la weydiiyo la amray amarna lagu siiyey oo hoggaansanka ilahi subxana wa tacala la hoggaansamo laakiin islaamka khaaska qalyahan hadda laga doonayo kadib markii nebiga sal ly slm ilahy uu soo saaray waa islaamkii uu leebi nebi moxamed sal allahu alay wasalam ninka aan laga helin ama aan lagu helin islaamka kanna muslim marka ma noqon karo mana tirsana mar hadduusan muslim aanu ahayn aanu tirsanaynna shay diina marka iskuguma iman karnaba ani isaga masalada iyadoo masalada aan u baahannahay inaan marka meesha aan tilmaano macnaha daqiiqa marka la tilmaamayo walidaalika tacadudiyada markay deliishanayaan waxaad dareemaysaa hadalka xitaa hadalka waxaa fiican marka masaa-isha la niqaashayo inuu akadeemi noqdo nusuus la helo aayadaha axaadiid lagu fasiro qur-aanka qur-aanka uu isfasiro aayad daf oo cumuumiyaadbu waana waxaa lagu yaqaanaa eh, dadka mubtadicada iyo dadka daaliinta munxarifiinta oo dhanba nas caamu daf soo leeyahay isagoo kuwii kalena iska indhasaabaya markii la yidhahdo war waxa kan saa u wadid maaha ni ma haakada tuurad اliblu ya sacdu marka la yihah warsaha maaha sida wax loo wadana wuxuu ka le qur'anka miyaa la diidaya qur'aanka lama diida lakin qur'aanka fasir ha iska horkeenin qur'anka adiga ha iska horkeenin haddii anigu maankayga uu khariban yahay fakerkayga uu khariban yahay inaan qur'anka madax isgeliya maaha oo aan dhaho aayaddan aayaddan waa isdiidan yihiin ama aayaddan aan dafatanna aan ka taga maaha ilan qur'aanku wuu socdaa hayaduhu way tixan yihiin basajedu waa tixane yani inaad meesha hore ka soo qabsatid qaybta damben aad ka tegtid maaha waa masalada markaan u baahanna waxaa lena marka qolyaha iyaga ah walidalika hadallada ee aan ka soo xigtay rashiid rida hadaladiis waxaa ka mid markuu in aladiina aamanuu aayadda markuu qoray in aladiina aamanuu wاladiina haaduu wالnasaara wالصaabi'iina man aamana biاllah wuxuu leeyahay وأقول في حل معنى هذه الآية أن إن أهل الأديان إن أهل الأديان الإلهية wuxuu dadkan diimahan haysta whm اladiina balagaتhum dacwaة nabiyi calى wajhiha wa bisharطiha waana dadkii nebi ambiyada ka mida dacwadiisa ay gaarta eh ida aamanuu bilah haddii iimaan laga helo wاlywm اlآakhiri ay rumayn calى اlwجh الصaxiix aladi bayanahu nabiyuhum camiluu الصaalixaat fahum naajuuna ma'juuruun wayna badbaadayaan waana la abaalmarinaya cinda اllah wإida aamanuu calى غayri wajhi الصaxiixi kalmushabihati wاlxuluuliyaةi wاlاtixaadiyati wagayrihim falaa yanaalhum min hada اlwacdi shay laakiin haddii ay noqdaan qolihii mushabbihada ahaa ee xuluuliyadoo kale hadday noqdaan waxba ma soo gaaray wuxuu kale haddana leeyahay isla aayaddii laysuu sawaa min ahli اlkitaabi ummatun qaa'ima aayadaha iyo aayada lamida marka uu soo deliishanaya ayib aayadaha markaad dib ugu laabatid ama masaa'ishan ay marka uu tilmaamay markaad dib ugu laabatid aayaddan tafsiirkeeda culammada waxay yidhahdeen in aladiina aamanuu marka laga hadlo aayadda la tilmaamo yuhuud ha noqdeen iyo nasraani ha noqdeen ayadda waxaa ku qadaran culimmada ay leeyihiin iimaan yabcaثuhum calى الtasdiiqi bالnabiyi salى اllahu alيه wasalam maxaa le dimnan baa loo sheegay ilan aayadihii kaleo dhan baa fasiray aayadihii ijmaal ahaan waxay u sheegeen saddex qodob bay sheegeen waa meesha nin kastoo mustashriqa uu dafo waa meesha nin kasta ee gaalraaca uu dafo waa meesha nin walba markuu dadka uu rabay inuu duufsado uu yidhahdo saddexdaa arrimood un baa la sheegay ayadaha waxaa le aamanuuda iimaanku dimnan waa meesha uu tilmaamay akar min mufasir akar min mufasir intaasoo mufasiriinoo muslimiinta ka mida way soo daminina waxayna dimnan ba meesha ugu jirtaa bidaliil aayadaha ka horrey wixii ka dambeyo dhan marka la aqriyo laysuu sawa min ahli kitaabi marka laga hadlayana qola gaaray ku soo degta aayadda nin gaaraa la sifeynayey dad gaaraa la sifeynayey si asad ibnu cubayd usayd ibnu sacna aclaba ibnu sacna cabdullahi ibnu salaam raggaabaa si gaara marka looga hadlayay kadibna allah subxaana wa tacala laysuu sawaan jin jin ma aha min ahli kitaab ummatun qaa'ima kamida oo ilaahay u taagan oo ilaahay u sujuuda oo ilaahay baraya si gaara marka loo xusay macnaheeda maaha in la leeyahay waxa aad haysaan o dhan baa ku taskiisantihiin masalada iyada marka baraarujinteeda marka muujan ayay runtii mutaysataa waana masalada ama masalada atacadudiya diiniya iyadoo ashumuuliya diiniya wax qiima ay leedaha malaha laakiin tan dadka badanaa lagu dago amaba lagu lumiyo waa masalada iyada bal allah subxaana wa tacala qur isma burinayo markuu leeyahy lastum calaa shay waa daliil marka cad taa haddaan isla meel dhignay qur-aanka marka wuxuu qaba waxa la leeyahy xiwaar walaalkii qofkii dib ugu laabta fi lkitaabi alqur'aani اlkariim kelimadda xiwaar adaadka loo adeegsado ayaa waxa ah qaala iyo qiila iyo yaquulu iyo qultum iyo qaala wax alla wixii maadada ka farcama yacni wuu yiri waxaan idhi waxa lagu yidhi qur-aanka markaa dib ugu laabatay waxaa ku jirta in ka badan شhan boqol oo jeer baa la soo celiyey qaala ay qiila ay quulu ay qultum in ka badan شhan boqol oo jeer baa la soo celiyey mima yadul kitaabka inuuna kitaab xiwaara inuu yahay fii xiin markaa dib ugu laabatid gospelka ama u laabatid bibalka markaa u laabatid waa taariikh sardi taariikhi u badan yahay waxaabaa dhacay nebi baa inta ka dhacay intuu ka baxay sardi taariikhi u badan yahay laakiin kitaabkeen waa kitaab xiwaara walidalik qur-aanka arag haddaan dib ugu laabanno muxaawara wuxuu keenay fii qadiyati اlcaqiida ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قوم قرآن كدب أقول الله إنت جاروا إليه سبحانه وتعالى سوء عليه محاورة دحمرت النبي نوح قوم كيس قرآن كهذا نوح كهلا محاورة لحر قضية الأمانة والعدالة الاجتماعية أمانة دي مركز لقاها اللي إيوه آه العدالة الاجتماعية عدالة مركز عدالة بلشديد كمركز لقاها اللي والنبي وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط wuxuu kala hadlay khalad ay ku dhacaan oo ah inay miisaanka nuqsaamiyaan wuxuu kaga wuxuu daweynayey marad bulshada markaa ku yin buu daweynayay haddana qur-aanka waxaad dib markaa ugu laabat waxaad helaysaa muxaawara bayna alkhayri waashar waxaa wada muxaawara hadal wada hadal u dhex maraya khayr iyo shar watlu calayhi naba abanay aadama bilxaq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعا له نفس آيات القرآن كوحي كهل ليس قابيل إي هابيل وظهر لك مركا دحمر خير إي شر إني مركا وظهر لين قرآن كهذا دي مركا أقول لك هذا ليس مقاومة الطغيان مركو الطغيان ويماذا dictator u yimaado mustabid u yimaado tyrant nin ummadda hortaaganoo dhuunta ugu jiro oo raba inuu qabsado sida loo dooday oo muxaawara loo galo qur-aanka ka hadla markiu ka hadlaya muusa iyo maaragtay eh, nimankii saxrati fircawn iyo fircawn iyo dib markaa ugu laabatay qaaluu ya muusa ima an tulqi وima an nakuuna naxnu أwala man alقى qaala bal alqw faإida xibaalهm acsiyهm yukhayl ilayhi min sixrهm أnaha tascى waatan faأwjasa fii nafsihi khiifaة muusa qulna la تkhaf inaka anta اlأclى muxaawaro ilahi subxanaه wa tacala ka hadla haddana allah subxaana wa tacala haddana wuxuu tilmaamay muxaawaro kaleo oo ah jinaayat اlghuruur qofka markii katoon uu galo qubweynin uu soo galo faajeertan uu soo galo uu isqaad qaado oo ilahi subxana wa tacala nicmadiisa uu garan waayo qur-aanka wuxuu ka hadlay qaaruun iyo dadkii wixii dhex maray ina qaaruuna kana min qowmi muusa fabagaa calayhim waataynahu min alkunuuzi ma ina mafaatixu latanu'u biاlcusba aayadahaasoo dhan aakhirka waa tanay leeyihin war maxaad ma aragtay ilaahay subxaana watacaala maxaad uga baqi weyday marka lala hadlayo waxaa laygu siiyey waxa kan cilmigayga muruqayga iyo maalkayga iimaankayga aan ku keenay howlihii markuu yidhi qur'anka haddana uu ka hadlay qur-aanka haddana wuxuu tilmaamay muxaawaraad intaa la eg oo tilmaamay xataa yowma alqiyama marka la tago in muxaawara ay dhici doonto oo bayna asaadati waalatbaac waqaala aladiina kafaruu lan nu'mina bihada alqur'ani walaa biاladii bayna yadayh wlow tara id الظاalmuuna mawquufuuna cinda rabihim yarjicu bacضهm ilى bacضi lilqowl yaqulu اladiina اstudcifuu liladiina اstakbaruu lowla antum lakuna mu'miniin qur'anka wuxuu ka hadlaya yom alqiyama in layska horkeeni doono dadkii la raacay iyo kuwii wax raacay intuu in laga hadli doono idan masأlaة اlxiwaar oo in la wada hadlo qur'aankaba nagu terbiyeeyey waa qayb diinteenna markaa ka mida inaan dhahno waxaan baa khaldan waxaan baa saxsan intaa khaldan walidalika waataan soo tilmaanay itijaah ictiraafi iyo itijaah difaaci iyo itijaah naqdi iyo itijaah wasfiga inta culimmadu inay lahaan jireen ictiraafiga wuxuu ka iman jiray nin shaloo kale soo islaamay ba wuxuu le kuna calaa kada maantana ilah baana hanuuni khayrkaan una tusay yani itijaaha naqdiga in la yihahdo waxaabaa ku jira waana masaa'isha uu isticmaalo sheekha axmed didaad raxmat ullahi calayhi wuxuu ku baraarujiy kelmad aad i aad u qurux badan wuxuu ina khayr maa nataxaawaru bihi maca ahli اlkitaab ninka dardaaranku ka tegey axmed iyo dahdaliis waxaa ka mid waxa ugu khayr badan aan wada hadal kula samayn karna nimanka ahlukitaabka waa hal majaal majaal alcaqiida maxaa yeele qur-aankana markaad dib ugu laabatid inta jeer ee muxaawaradu ay dhex marteen bayna alrasuuli sala اllah alay sl bayna haulaa waxay u badnayd ii miya boqolkiiba sagaashan saal caqiida un bay ahayd waana meesha keliya haddaan dood aan la fariisano dadka keliya aan hubno inaan ku guulaysanayna bifadl اllahi jala wacala oo qur-aanka wax kastoo naloogu sheegay waa waxa keene in marka uu dad fara badan culimmada muslimiinta ka mida markay manaabirta intay soo istaagaan doodaha ay la galaan dadka kale ee aan muslimiinta aanan ahayn inay si sahlan markii ugaga takhallusaan waa waxaad dhowr jeer aad daawateen marka axmed ee ragga la midka intay soo istaageen sida sahlan nimanka ugaga takhallusay wax kale marka caqiida la maraya wuxuu yidhi ama majaalaadka kale soo maha tiknolojiyada markay tahay oo aan haddaan dood galna waana la jebinayaa bu economic field marka la aada waana la jebinayaa bu marka أي majaal min almajaalaat الxayaatiya markii dib loogu laabto markiiba wuxuu yidhi waan jabayna maxaa dhacay maxaa yeele muslimiinta maxaa yeele booskii taagnayn maanta ma taagna waa fuqidat الnidiyaة والtakaafu isbarbardhac mani yani ma simin karno saa darteed haddaad tiraa maanta waxaan la fariisanaya nimanka westranka kadibna waxaan kala hadlaya scientific baan kala hadlaya arrimo sciences la xiriira waa la oga muslimiinta in iyaga u liitaan marka laga hadlay waxaan ka hadlayna horumarin muslimiinta iyaga u liita majaalaadkaasoo dhan waa la og inaan faashilinahay waana wax ilaahay subxaana wa tacaala waana khaladaad aan diinteenna markaa ka galnay dib markaa ugu laabatid taariikhda markaad barbardhigtid kayfa kaanat xayaatuna fi الsaabiq iyo sida hadda marka aan ku suganna waa arrin kale laakiin majaal caqiida marka la joogo waa meesha keliya aan hubno inaan ku guulaysanayno biidn illahi subxana wa tacaala bal adigu arag caqliya oo aan u baahnayn adoon meel kaleba aadan ka fekerin ninka kule markaad nimankan hor fariisato tiraahid war trinitygan aad aaminsantihin saddexdan ilah bal ii sharxa saddex ilah see ku dhici karaan adug ciisa ilaah baad leedahay ma aragtay ilaah baa ilaaha hooyadiiba ilaah bal israaci marka wuxuu leeyay maya idinkaas si kale u fahamsan mooyaane waa saddexda waa mid keliya de idinkaa xisaabta noo dhiigi jiro waxaad dhihi jirteen waaxid zaa'id waaxid zaa'id waax yusaawi alaaa hal hal lagu dara hal lagu dara saddex buu noqdaaye welina hal iyo hal iyo hal marka la isku daro waa mid say kaga dhaadhicinaysa xitaa isaga ma fahamsana walidaalika waxaan la kulmay nin beri soo islaamay waxyaabahan weydiiye waxaa ka mida maxaa keenay inaad si sahlan islaamka ad aqbashid wuxuu yidhi anigu run ahaantii nin aad wax u aqriya baan ahaa buu yidhi laakiin waxyaabaha madaxiga geli waaye oo aad iyo aad aan u fogaysto buu yidhi trinityga iga daadegi waaye saddex ilaah baa jirta oo ay ku leeyihin saddexdoona weli waa mid ilan tawxiid bay diintu sheegaysa waxay raba marka inay soo fajiyaan diintu ay sheegaysa monotheismka ama abrahamic monotheism in ilahay al diin marka amaba uh, oneness of allah ilahay subxana wa tacala inuu mid keliya yahay iyo waxay rabaan inay isku meel mariyaan saddexdan tiradina waxay rabaan inay qaataan tawxiidkiina inay qaataan wixii waa ismari waayeen bu waa isgeli waayeen markay isdiideen baan soo islaamay bu ku oo masaaisha aan u baahana marka lagu baraarugo waxaa kale oo baraarujin mudan mar haddii xiwaaraadkan marka la og waxaan shalay ku soo baraarujinay xiwaarka waxaa tegaya qof awood u leh qof aqoon u leh diimahooda diinta islaamkana meeshii la rabay markaa ka gaarsiisan wailaa hadday dhacdo ninaan awood u lahayn meesha inuu tago waxaan biidni illahi ka ogaan doonnaa e, suwarta aan sheegi doonno hadduu meesha uu tago waxaa dhici doonta yani natiijo oo aan aad i aad u fiixnayn walidaalika waxaan xusuustaa gurub fara badan caddad tiro badan oo muslimiin oo norway degan oo soo islaamay waxyaabahayna na waxaa ka mida ah. waxay leeyihin waxay arkeen mowduuc sidaan oo kale iyadoo laga hadlayo mowduucii markuu ii dhammaaday bay waxay yidhaahdeen annaga markaan soo islaamaynay waxaan u soo islaamnay hal qarab waxaan ogaanay wax alla wixii innaga lanoo sheegi jiray diimaheena ku qornaa inay khalad ahaayeen diinta saxda ah waxyiga saxda ah caqligana u dhow maankanu aqbali kara diinta islaamka inay tahay ayib waana ognah bay dhaheen islaamkeena inuu leeyahay xiwaar hala sameeyo waxay yidhahdeen dadkan horboodaya muslimiinta marka waxay gacanta ku taagayeen dad fara badan oo muslimiina oo arday u badan oo meelahan marka jaamacadaha wax ka dhigta waxa ilahi subxana wa tacala uu baran luqadda ay tahay laakiin meelaha ku karo luqadda un yaqaanaan laakiin nin salaadda xitaa sixi kara maaha haddii la yihahdo marka la safro ma la jamcinaya ma la qasrinaya ma oga maqrib ma saddexaa laga dhigaya mise laba markaad musaafirka ta waxa laga yahay ku yihahdo laba ka dhig salaadda subax gaa gaabaya inu ku yihahdo mid keliya nin wax u bilaabihi maaha lakiin wuxu yidhahde intayna qaadeen bay waxayna geyen talabiib naga dejiyeen waa naga soo kaxeyen waxayna geyen haddana meel kale washington baana laga dejiyey haddana waa nala soo celiyey intaana waxay yidhahdeen wixii aan ka orodnay oo aan diidanay baana laga daba bay yidhahden annaga meeshan markaan soo gelayn waxaan u soo galnay bay yidhahdeen diintan xaqa keliya inaan ku dhegno yacni shalay waxaan ka soo orday oo aan aqbali waayo caqlan baa laga daba bi markaasaan waxaa yidhi sababta oo lagaga daba maxay tahay mar haddaad muslim aad noqotay meelaha markaan tagnaa waxaa leeyahay diintiina maanis bay ku jirtaa kuwa namaanis bay ku jiraan aan isbiirsanno wxuu diinta islaamka aan aqbalnay bay leeyihin waxaan u soo galnay inay dee diin kaamila mutakaamila wax alla waxaan raadinayna aan ka helnay diimaha kalena waxaan uga tognay bayna miifis iyo khuraafaat caqliga aanu aqbali karin waa meesha aan leenaha dad fara badan oo meeshaan jooga ilaahay subxaana wa tacala hogaga baqeen dadkan soo islaamay ninkan shalay ilaahay intuu soo hor istaagay yidhi ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna moxamedan rasuulullah lagaba yaabee adigaa inaad sabab ood u ahayd inuu islaamku markan uu soo galo sabab ha u noqon inuu dib markaa u gurto laakiin ninkanoo kale maadaama diin hore uu soo arkay wax badan uu ka ogyahay tanna uu arkay luqaddana uu dhashtay wadan u dhashay waddankana markaa uu degan yahay ka faa'iidayso oo waxaad ugaga faa'idaysataa sida marka uu diinta islaamka si fiican ugu baran laha markaa xiwaarka u geli lahaa amaa in wuxuu shalay ka soo orday aad u wadid maalinba wadan aad ka dejisid adoo islaamkiina waxba aadan ka oqoon isagana waxba aanu ka oqoon xitaa marka safarka la gala aadan ogey salaadaha sida loo tukado id xanuunkeeda leedahay taana waxaa loogu yimid dadka muslimiinta ah oo bidaaca cilmiya eh, qaliila zahiida meesha marka la yimid rasuulka sala allahu alيh wasalam suwar fara badan buu kula muxaawareeyey qalyaha waa midoo marna wufuud buu rasuulka sal ly slam uu qaabilay sida maxamed ibn isxaaq uu tilmaamaya wafdi nasaara najraan rasuulka sal ly slm wutuu qaabilay waxaa kaloo haddana la soo xigtay rasuulka sala allahu alيh wasalam in afraad ahaan fardi fardi inuu ula fariistay xadiidkii abu hurayra intay u yimideen bay rasuulka sal su'aalo weydiiyeen su'aalaha waxaa ka mid ahaa yani wuxuu weydiiyey rasuulka sal lla alay slam iiga warrama towraadka waxaa ku qoran cuquubat الzani qofka markuu zinaysto oo isagoo guur xalaala ku jira ama hore u soo gala hadduu zinaysto maxaa lagu samaynaya kadib markay qaryaan kadib buu rasuulka sal ly slm u sheegay in uu tilmaamaya macnaha ah qofkii zinaystay in dhagax markaa lagu dilo haddana rasuulka sal ا ly slam waxaa kaloo la tilmaamay xadiidkii abu salaam isagana inuu tilmaamay eh, uu leeyahay rasuulka sal ly sl anoo la jooga ayaa culama waxaa u yimid niman yahuuda markay issalaameen kadib ayaa haddana waxaa bilowday xiwaar baa bilowday rasuulka sala اllahu alيh wasalam sugan haddana nimanka nasaarada ah cadiy ibnu xaatim markuu u yimid uu la fariistay gurigiisuu soo geliyey eh, meeshuu rasuulka sal uu fariisan lahaa takriimadiisii buu ugaga degey isagoo saliibkii qaba oo karooskii qaba catabki bahalku u xiran yahay buu meesha inta fariisiyey kadibna markaa waa tii xiwaar marka uu galay kadibna waxyaaba badan buu nebiga sal ly sl marka uu ka saxay waxaan ognahay oo kale rasuulka sal ly slm xiwaarkiisa keliya ma ahayn inuu wafdi qaabilo ama mid mid ula fariistay xitaa wuu u qori jiray dhambaaluu markaa qori jiray soo dhambaalkii loo qoray qaysar bismi اllahi الرaxmaan الraxiim min muxamadi rasuuli الlah ilى hiraql caظiim الrum salaamu عlى man itabaca اlhuda ama bacd fainii adcuuka bidicaayaة الإslam aslim taslam أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت, فإن توليت فإنما عليك إثم فإنما عليك إثم الأريسيين waatuu rasuulka sal ه alay slam aayaddii u qora qul ya ahla kitaabi tacaalow dhambaal buu marka u qora uu leeyahay islaam haddaad islaamti waa badbaadaysaay haddana ninka lagu magacaabo xaarث ibn abi shamar alghasani wuxuu u qoray warqadba dhimbaal buu u qoray uu ku sheegay uu leeyahay islaam bismi اllahi الرaxmaan الraxiim oo ma aragtay loo qoray oo la yidhi salaamu calى man itabaca اlhuda aaman aamin biاllahi وصadiq oo la leeyahay ilahay rumee haddana rasulka sal اه alay slam muqawqasna wuu u qoray bismi اllahi الرaxmaan الraxiim min mxamed bn cabd الlah ilى muqawqis cadiim اlqabd salaamu calى man itabaca اlhuda qul liahli اkitaab xataa nebiga sal اه alay slam keliya kuma gaabsan jirin inuu dadka meel un ku qaabilay dhambaallo xitaa ka daba diri jiray najaashi boqorkii alxabasha iyadana waa la og yahay risaalada rasulka sal lla alay slam markaa u diray waxaa kaloo ogna haddana can طariiqi اlwufuud muslimiinta iyaga wafdi diri jiray wafdigaa meesha intay aadaan bay markaa muxaawaro ay geli jireen walidaalika kii jacfar taarikhdu aad bay u xustay idinna aad baad u maqasheen run ahaantii markii meesha inta la yimid muslimiinta markii waxay diyaarsadeen naatiq rasmi mid u hadlo afhayeen u ah jacfar buu noqday kadibna qadiyat atawxiid buu ka hadlay ilaa uu qanciyey najaashi ilaa nimankii asaaqifadaa ee isaga ku xoonnaa ay meesha ka ay ku ilimeeyeen oo markaa diinta marka inay xaq ay tahay marka ay garowsadeen ilaahay muslimiintu marka ay ku badbaadeen walidaalika cajaa'ibta waxaa markaa dib ugu laabatid yani hada eh, alcard alxasiif eh, uu la yimid ninka jacfar leeyahay waxaa meesha muuqata muslimiintu dad diyaarsan inay ahaayeen diinkooda marka ay ka jawaabi kareen marka dadkaasoo kale aan hayno marka ninka hadlaya uu noqdo sida jacfar oo kale marka aayad qur'aan iyo axaadiid meesha lagu furfurayo marka waxaa la sheegayo way banaan tahay in lala fariisto wayna bannaan tahay in markaa eh, lala hadlo way bannaan tahay in markaa lala niqaasho laakiin adoon waxba aadan hayn ayuu waxba aanay kuu diyaarsanayn anugu wixiiba nul aan taaganahay zero aan taaganahay meel aan ka bilaaba aanan ogeyn inaan meeshii hor fadhiisto aan keliya soo mutaxnaado aan idhahda maanta diin baan ka hadlayaa dhibkeyda marka leedahay idan masaaisha masaaisha aan u baahannahay marka in lagu baraarugo biidn illahi subxana wa tacaala khuطawaadkii aan sheegnana waa khuطawaad ahmiyaddooda markaa leh lidaalika badan annaga waxaan isku qufulnaa masale ah tan ma bannaan tahay tan ma khaldan tahay intaan hawshaa la gaarin ka hor qaaciddaa ka horaysa horta waxaa qofka maanta qofka marka engineering uu baranayo marka uu leeyahy engineer baan noqonaya wuu soo maraa markuu leeyahy dhakhtar baan noqonaya wuu soo maraya markuu leeyahy macallin baan noqonaya wuu soo maraya laakiin marka diinta islaamka la gaaro diinta islaamka marka la gaaro ninka soomaaliga wuxuu la soo boodaya cilmiga caqliga waa iswadaa wuu iswadaa isma diidaya ninka hadduu nin caaqila yahay cilmina waa leeyahay laakiin cilmigiisa markaa weydiisid kan dhakhtarnimada kama hadle kan looyarnimada kama hadle kan injineernimada ka hadle cilmigan uu baxbaxsanayo oo maanka uu maskax maaragtay maantan gowgow uu leeyahay cilmi caqli waa iswadan waa tan diinta wuxuu rabaa shay walba inuu fatwoodo waxaana ayaan daro ah masaa'ishan marka laga hadlayo maa kul qof kastoo yidhi imaam baa masjid ka ahay uma suubada masalada maa kul qof kasta oo yidhi eh, ma aragtay daaci baan ahay uma suubado majaalku takhasus buu u baahan yahay daqiiqa wuxuu u baahan faham buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay daraase la daraasayay kutubtooda adoo wixii og oo meeshiina aad ka dagaalgeli kartid wax alla wixii lagu weydiye aad ka jawaabi kartid shubhada lagugu furana aad ka jawaabi kartid meesha tag wa ilaa arrinka haddaanu sidaa ahayna in markaa la isdaaliye maaha dabcan eh, meesha waxaan ku soo gebagabaynayaa qaybtii labaad maadaama la yidhi su'aale ayaa jira meeshaas ha nooga ekaato wailaa huna biاllahi towfiiq